الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa cashirkii sideedaad ee ka mid ah min sifati salaati الnabiy min aلtakbiir ilى tasliimi kaanaka taraha lisheekh اlalbani raxmat اllahi tacala calayh qaala sheikh aljahru wاlsraaru fi اlqira'ati fi salaati اlleyl wuxuu ku saabsan yahay aljahru qur-aanka kor loo dhigo loo qaado codka iyo wاlsraaru siraysi fi lqiraa'ati qur'aan aan akhriskii la siraysta ama kor loo dhigo fii salaati اleyli salaada habeenka la tukanaya wa ama fii salaati اlleyl salaada habeenka fa kaana suban wuxuu ahaa taaratan mararka qaarkood yusiru kii qur-aanka hoosu dhiga wa taaratan marna yajharu korbuu codku u qaadi jiray wa kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa qara'a hadduu qur-aanka akhriyo wahwa fi lbeyt isagoo gurigiisa ku jira yasmacu qiraa'atahu qur-aan akhriskiisa waxaa maqli jiray manduulkii fi lxujrati qolka hoose kusii jira ardaaga kore iyo hadduu nabigu joogo markaa meesha afaafkaihi iyo ruuxa docda jira ama qolalkaa dambe ku jiraa maqli jiray wey xujradu saasaa loo jeedaa waa guri yaroo guriga kusii dhex yaalla hadda ma aha gurigii la wada fadhiya gudihiisa bese ma aha wa kaana rubbama waxaa laga yaabaa rafaca sawtahu codkiisa kor u dhigo nabigu akara min daalika intaa wax ka badan xataa yasmacahu ilaa nabiga codkiisa uu maqlo man duul kaana calaa cariishihi dirgadiisa saaraa cariishku marka waa guryaha ka baxsan gurigaa nabigu markaa uu joogo meelaha ka baxsan xaafadaha dariska ah sidii xadiidku mahaane ku yimid salaada habeenka nabigu quraan akhrislaaan maqli jiray taanoo dirgadayda ama darsadayda jooga balballadayda cariishku hadda kaasaa loo jeeda xataa yasmacahu ilaa nabigu uu ka maqlo quraan akhriska man duul kaana ahaa calaa cariishihi balbaladiisa ama dirgadiisa ama darsadiisa yani guri kaloo gurigiisa ka baxsan ciddii joogtabaa maqlaysa weeye nabiga quraan akhriisi ay khaarij alxujra qolka wax ka baxsan baa loo jeeda qasab maaha markaa inuu xaafad sii fog ay noqoto ayib wa bidaalika arrinkaasoo in hoos loo dhiga ah haddii aad u dhawaaqaysa aad codka yar gaabisa ah haddii aad xamxamleedahana aad kor u qaaddo wax la maqli kara aad akhrida amara nabigu faray abaabakar wa cumara radi allahu tacaala canhuma wadalika amarkaasna wuxuu xiinamaa xilligii kharaja nabigu uu baxay leylatan habeen buu nabigu soo baxay faidaa huwa biabi bakr radi allahu tacaala canhu abi bakr buu nabigu mur ku yidhiho yakhfidu min sawtihi codkiisa hoosu dhigahaya cumar oo salaatuleyl tukanhay abubakr cafwan oo salaatuleyl tukanhaya codkiisina gaabinhayu nabiga ku soo baxay wa mara haddana wuxuu soo maray bicumara ibn wamara bicumara bnkhaaab buu nabigu maray radi allahu tacaala canh wahuwa yusalii asagoo tukanaya raafican kor u dhigahaya sawtahu codkiisa iyo dhawaqiisa falama ijtamaca cinda اnabiy uu la hadlay riwaayaadka kale xadiidku uu leeyah waliba sunanka ku yimid nabigu xilligay uu socday buu la hadlay abubakr wuxuuna codka kor u yarqaad adugu cumarna wuxuu ihi hoosu dhig riwaaya kale xadiidku leeyahay bilaalla uu soo maray nabigu markaa habeenkaas wasna tukanhaya ragu rag jiif yaqaana ma ahayn bilaaloo asagu markaa qur-aanka isku isku barxahaya oo suurad ka soo qaban aayado suurad kale ku dari isku minguurinhaya minguuris sida hadda qolyaha maaragtay dadka qur-aanka jinka ka saara ay yeelaanoo kale isku urursanaya qur-aanka saddexdaa wadaad buu nabiga habeenka bara saxaabadiisii ah kulligood markay nabigu la kulmeen laisu yimid falama اجtamaca cinda الnabiy salى اllahu عalيه ali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu yaa abaa bakr abaa bakarow marartu waxaan ku maray bika adigaan ku soo maray wa anta tusalli adoo tukanaya takhfidu min sawtika xaala aad hoos u dhigayso adoo tukanaya codkana gaabinaya ayaan ku soo maray ee waa sidee waa su-aal baa laga weydi raggu sababka kugu kallif codka gaabisa muxuu yahay baa lay wuxuu nabi maxamedow qad asmactu waan maqashiye codkayga man allihii naajaytu aan la koodahayeen la faqahayeen baryahayoo ilaahay ah yaa rasuulka ilaahayow aniga alla waan ismaqlayna buui intaasaan igu filan bini aadanna shuqul kuma lihi warkaa war nab wuxuu uhi waa fiican tahay laakiin codka kor yar qaad sidaa sax way ilaahay eh, yaclamu sira wa akhfa sirta iyo waxa ka qarsoonba rabbi waa og yahay laakiin sunnada salaatuleilku waxaa weeye sida fiican sidhinka in la yar dallaco volumka xoogo in la yar dallaco wey oodan yar gaabinin wa qaala licumar wuxuu ku yidhi radi allahu tacaala canhu marartu bika adna waa ku soo maray wa anta tusallii raafican sawtaka adoo tukanhayo codkaada kor u dhigahaya ee maxaa jira wey ya rasuul allah uuqidu midka hurdaysan baan toosin buui cumar asagu dagaal buu ku jira uuqidu waxaan toosin buui hurdada ka fiijinhaya alwasnaan ay naa'im ruux lulmaysan ruuxa lulmaysan ee muqlaysan ee baashu ay wada gunduruxsanhay markaan dhawaaqay inaan waxaan rabaa hurdada aan ka bitiyo oon ka buubiyaan rabaa u seexan waayo waadrudu waxaan baacsan bur ah, shaydaankana waan cadhsan bur qur-aankana lagu gudaayo kor u dhigi laftirkay shaydaankii soo hujuumi lahaa anoo codka citaanahay markuu arko wuu samrahayaa buur waadrudu waan caydhin bu wafiijin bur ashayaana ah, canii wa can hayri faqaala nabiyu sal lay slam wuxu uhi ya abaa bakar irfac min sawtika shay-an wax ku dar wa qaala licumar ku uhi ikfid min sawtika shay-an ad codka yar gaabi dhexdhexaad baa la rabaa baasha in la aadaamana lama rabo in la amamlayso adoo duhur tukanaya iyo mxuu aha casarna lama rabo dhexdhexaad ayib xadiidku marka min xadiid abi qataada alansaari buu ka yimaadaa min xadii mxuu ahaaye abi qataada ayuu inuu ku yahayba caan ah saxaaba ibnu khusayme sidaa hadda inoo dhigan ibnu khusayme ibnu xibbaan ayaa saxiix yeela wasakata calayhi abu daawuud fii sunanihi ama alimaam tirmidi xadiidka iyo raazi iyo abaraani waxay yidhaahdeen waa xadiid saxiixoo mursal ah waxay ku cilayaan bilirsaal alimaam tirmidi fii jaamici waa inagii soo maray wakadalika abu xaatim araazi fii cilal ibnihi wabaraani isaguna awsadkiisa waxay sheegeen xadiidku inuu mursal yahay can haabit can cabdilaahi bni rabax can الnabiyi mursala haabit can cabdlahi bni rabax can nabiy mursala sidaasay rajaxeen abu xaatim araazi asagu sidaa iyo abraani iyo tirmidi saasay mareen amaa asaga saaiibkii abu xaatim saaxiibkii abu zarcat araazi asagu wuxuu yidhi ragga mursaliinta ah ee xadiidka irsaaliyey waxay ka maqleen min asxaabi rasuulilah riwaayada reer madiina tusaysa asagu wuxuu rajaxay xadiidku inuu saxiix yahay mursalan wa mawsuulan mursala wmawsuula saasoo isagoo rajaxa si kastaba noqoto xadiidku shaahid buu leeyahay min xadiidi cali bn abi aalibin wa abi hurayrata marfuucan cinda abi daauud oo xadiidka isagu abu daud baynu ku soo maray kun saddex boqol iyo soddon midka calina wuxuu ku jiraa cinda axmed sideed boqol lixdan iyo shan marka xadiidku waa sugan yahay ragga asaguna cilay waxaa ka mid a ah, oon iloobay inaan baraaruj isaguna ninka la yidhaahdo الشheekh محamed بن نصر الmarwزي abu cabdالlah الmarwزي في kitaabihi قyaam الleyl isna wuu cileeyey oo irsaalkaas ku cileeyey abu xaatim الraazi abu zurcat الraazi ra'yigiisaa quman oo markaad riwaayaadka jamciso siduu sheegay wey siday mursiliintu ugu dhaqmeen xadiidka ama u xujaysteen yaa tusaysa buui khaasatan riwaayaةu ahli الmadiina oo bilaal weliba ku daray riwaayadooda sugan buui asagu xadiidkaa saxaabada laga maqlay waana siduu asagu maray wey xadiku waa sugan yahay marka sunada markaad salaatuleyl iyo tahajud iyo qiyaam tukanayso waxaa weeye qur kor in loo dhigo hadde ummadda la qaxiyaan lama rabo inaad hoos u eh, akhridood xabeebato qur-aankatu la xamxamleey waa lagu xabeebtaa inuu yar yahayba mooyeen cunaa ku kalo ga-ahaya eh, lagu akhriya salaadaha duhurka iyo casarka waxba ku yeeli mayso laakiin saacad socon baan hoos u wadi oo xamxam baadhi cunaha ku aduguna hurdaaba ku marka dambe idan in kor loo yar dhigaa wanaagsan sidaa uu nabigu yeelay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa kaana yaquul wuxuu nabigu odhan jiray aljaahiru bilqur'aan ruuxa qur-aanka la jahariya kor u dhigaya codkiisa kaljaahiri kalmujaahiri maa idin mise kaljaahiri baa idin dhigan kaljaahiri kaljaahiri bisadaqa nin sadaqa caddaystay buu la mid yahay ninka qur-aanka kor u qaada nin sadaqa si badrheer oo la arkay u bixiyey oo ummaddu arkayso yuu la mid yahay walmusiru bilqur'aan qur-aanka ninka saraysta hoos u akhriyana kalmusiri bisadaqa sadaqada nin siraysta buu la mid yahay taasi waa xadiid guud weeye inuu sheekhu xadiidka xadidka daba dhiga anugu ma jeclaysanin maxaa yeelay salaatuleilku sunno gooni ah ku timid oo iyadoo afdalkeedu waa in qur-aanka kor loo dhigo bimacnaa codka aan la yar qaado weeye amaa xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay qiraa'ada guud markaad qur-aanka arinaysaad habeenkaad iska akrisan ama aad juskaada akrisan ama wirdigaadi iyo jalaadkaad akhrisanaysa inaad tiraysataa fiican saad oga badbaado cujbi iyo ha lagaa sheego iyo riya iyo iskusus iyo ismahadin nafta wax kuu sheegi marka adugu aad qur-aanka afuufto dadkina ay khurinhayaan waxaad leelahay dadka waxbaad dheertahay shaydaan baa kuu sheekay meesha oguna daran weeye adoo iska seexdaa dhaanta intay naftadu taas geli lahayd ismahadin lahayd ee ummadda wax dheertahay ismoodi lahayd hadhowna aad rabto inaad nugu gumaysato wax yaraa eed ilahay ugu dhowaatay ama anshaha kugu shubnoon kaaga leexanno waxaa kuu dhaanta adoo sidii dameerka iska khuriya halis weeye cujbiga iyo kibirka iyo riyaha wax walba ka daran xasanaadko dhan buu baabi'inaya xadiidkan waa xadiid ka caamsan salaatuleil ka caamsan wey axaadiiu horena waxay ku timid salaatuleil wاlkhaasu yaqdi cala alcaam khaaskaana la hormarinhayaa aلsunaةu fi salaat اleyl haddaan maanic jirin waxaa weeye qur-aanka in irfac min sawtika شhayئan ninka aad u citaaliyana ikfid min sawtika شhayan baa laleeyahay alimaam tirmidi wuxuu ku fasiray xadiidkan markuu cinda ahlicilmi wuxuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi ninka qur-aanka siraysta ayaa ka fadli badan midka la jahara sida ninka sadaqada hoos u bixiya uu ka fiican yahay ninka barheer u bixiya in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hiy wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara fahuwa khayru lakum marka sadaqadu markaad hoos u bixiso waxaad ka magangeli ha lagaa sheego waxaad ka magangeli inaad ismahadiso cujbi ayib waxaasoo dhan baa laga badbaadi wadaadda waxay dhaheen yaan la idlaaqin masalada salaatuleil iyo sadaqaba kolba xaaladda la fiirin ninku nin riye iyo cudbi ka badbaadi hadduu yahay cid kaloo istusana meesha aysan jooginba oo keligii uu ku jira kayn ama furinba uu ku jiro ama safar safarba uu yahay ama keligiiba guriga ku nool yahay ha citaaliyay dheh haddii meesha lagu badan yaha uu ka baqaayo xoogow in naftiisa wax u sheegto ama ha lagaa sheegay usoo dhawaatan hoosa u dhigo wa kadalika sadaqadu haddii meel aad joogto ummaddii wax bixin lagu kari layahay war miskiinka wax tara war masaajida dhista war isgarab qabta lacagti baa lagu dhegan yahay dadka hormuud u noqoto mansana sunatan xasana aad noqotood baash saa u turtood ku xaragooto waa tii nabigu uu yidhi khuyarada meeshan kale waa la ogolyahay oo tira baasha bixiy shaydaanka iska fujiya annagu kabaanu tuurre aad tidhaahdo marka way fiican tahay yidhaahdeen haddiise aad ka baqayso baashu inaad lagu soo galo hoos baa fiican xaaladda kolba ninka mutasadiqa ah iyo ninka qaariga qur-aanka akhrinaya hala qiimeeyay dheheen kolba xaaladda asaga u roon diintiisa iyo naftiisa u fiican oo marka in kor loo dhigaa ama hoos loo dhigaa way fahanteen baan malay saddexda madhab ku jirta in la yidhahdo waa khaas iyo caam isku baabna ma aha oo salaatuleyl asunatu fiiha waa in codka kor loo qaado xadiidkuna wuxuu khuseeyaa qur akhriska kale iyo hawlaha kale ee aan salaatuleyl ka baxsan iyo in la yidhaahdo waxaa weeyaan waxaa la qiimaynhayaa xaaladda qofka xaaladda qofka ma kaana yaqra'uhu ma kaana yaqra'uhu sala اlه alay slam fi الsalawaat wuxuu nabigu ku akhri jiray salaadaha qur-aankii uu akhriyi jiray in wax laga tilmaamo wa ama ma kaana yaqra'uhu salى اllahu عalيه wasalam fi الsalawaati min الsuwari wاlaayaat salaadaha gudahooda oo suuradihi aayada ku bayansan faina dalika yakhtalif kaasi waa kala duwan yahay hal qaab oo nabigu ku joogtan jiray ma jiro wey biاkhtilaafi الsalawaati alkhams salaadaha shantaasay u kala duwan tahay u kala duwan yihiin baa qiraa'ada nabiguna u kala duwnayd iyo wahayriha salaadaha shanta waxaan ka ahay wahaaka qabsa buu kuhi tafsiila dalika kaa faahfaahintiisa mubtadi'iin inagoo ku bilaabayna bisalaati اlأulى min alkhams shanta salaadoodtii u horeysay oo salaata subxi ahade taasna waa waa caddeeyey oo ibn cumar xadiidkiisa ad garanaysaan fi sunan in kaana rasuul اllahi laya'muruna bالtakfiif wain kaana laya'umuna bالsaafaati fi salaati اlfajri bu nabi maxamed ayaa sal lay slm nafari jiray in aan salaada khafiifino oo qiraa'ada la khafiifiyo oo la yareeyo on la badnin wa maca dalika wuxuu nagu tujin jiray wasaafaat busankani wasaafaat suurad dher weeye marka waliba tartiib loo akriyo suurad yar ma ah marka waxaa weeye kolba xaaladda annaga shaaficida meeshaasaanu ka qaadana warkaana war saalan maa waxaa nidhi waxaa la eegahayaa jamacada ku daba taagan niman xer ah oo rigli ah oo masaajidka fadhiya oo wadaadku inuu qaraada dheereeyo raba oo cibaado u soo jeesta yihiin baqara saka loo geli acraaf haddii masaajid kulubkaan ay kusoo tukadaan ay yihiin iyo qaloonku ku badan yahay socotada martida ninka iska socda jilmiculuska xerowga aan hawsha la soconin masaajid uu yahay ummadda ka dhexeeyo nin walba u yimaado waa loo khafiifin waleil iyo waduxaa iyo washamsi la dhaafma haddii kor loo kacana mursalaad iyo kuwrid meelahaasa lagu wareegeysa laakiin marka masaajid la joogo qowm maxsuuruuna yardawna bitawiil cinda shaaficiya tawiilka afdala ibn cumar baa sheeg wuxuu nabi maxamed udhis hadda khafiifiya caamada iyo reemiyiga iyo reetuuleedku nabigu ka hadlaya ama ansaariya muhaajiriin nabiga codkiisa bay laayihiinba baqara iska daaya hadduu qur-aankao dhan wada waa taagnaanhaya tamiima daari iyo ubay ibnu kacab waa inaga soo maray xadiiga saa ibnu yaziid fi muwaطa maalik inay ku tujin jireen dhowr boqoloo aayadood intii cishaha la gala taraawiixda yaa suxuurta agteedana ka bixi jiray dheh markaanu taagnaan weyno bakooradan cuskan jira oloya bakoorada lasoo diyaarsanaya marka dadkaa dad gooni ah wey halkaasa anagu kala aan kala kala sarbaxanay warka anagu war saalan ma aha marka wadaadow nabigu dheerayn jiray uu gaabin intaad maqasho baasha nagu xaabin xaaladda qiime baan ku leenahay warkaa shaafici war sahlan maa salaat اlfajr salaaddii fajrkuu baab yahay kaana salى اllahu alيه wasalam yaqra'u fiiha salaada fajr wuxuu ku subax baa loo yaqaanaa soomaali subax fajarku wadaaddo dambaaba keenay oo soomaali caan uma hayn salaada subax baa la yaqaanaa fajarku waa dambaa la barto hadda ruux fajarku oogtuma u yaqaanaan salaada subax bay yidhahdaan laakiin oogta dilaaca fajr way u yaqaanaan kaana yaqra'u fiiha biطiwaali اlmufasali subaxa khamiisaad suuradaha u dhaadheer buu ku akhri jiray subax fa kaana axyaana mararka qaarkood wuxuu aha yaqra'u kii akhriya alwaaqica suurat اlwaaqica buu akhri jiray iyo wanaxwiha wanaxwaha cafwan iyo iyadoo kale oo min asuwari fi ragcatayn ayaday wii lamidkeeda wanajmi iyo raxmaan iyo waaqaca iyo watuur iyo suuradahaas wanaxwaha min asuwar fi ragcatayn labada ragcadood buu u qaybin jiray aljadiiru bidikri waxaa weeye xadiidka sheekh wuxuu u tiriyey hoosta axmed iyo ibnu khusayme iyo xaakim buu hoosta u tirinhaya inaad aragtaanba mooye xadiidku masaadirta soo saarta kuma imanin tafriiqaas in loo qaybin jiray wanaxwaha min asuwari fi ragcatayn fi ragcatayn masaadirta kuma imanin masaadirta sheekhu u tiiriyey kuma imanin waxa aan ku yimid keliya nabigu inuu salaad ku akhriyi jiray suurat lwaaqici suuradaha lamidka ah ee labada ragcadood buu u kala goyn jiray mise hal ragcad buuba gelin jiro tu labaad buu bilaabi jiray ragcadda labaad axaadiistu marka uma bixin marka fi ragcatayn waa ijtihaad min الshaykh raxmat اllahi tacala calayh wa qara'a nabigu wuxuu akhriyey min suurati اطuur suuratu طuur xaggeedu wax ka akhriyey oo salaad subax ku tukaday wadalika arrinkaasna wuxuu dhacay fii xajaة اlwadaac xajka sagootiska xadidku muslamaad garanaysa nabi maxamed baan u sheegtay inaan xanuunsan oonan dadka aan raaci karin markaasuu nuxuu nimankaan salaada gallo duufii min waraa'i الnaas xaggaa ka dawaaf markaasna intaan dawaafahay yaan maqlayta nabi maxamed oo ku tukanhaya salaaddii subax suuratu tuur mintaa tabciiday sheekh meeshu u geliyey m munaasab ma aha manaasa maaha waqara'a min suurati uur maxaa ka muuqanaya marka ajrumi nin la fiiriyo ajrumi ma la fiiriyo inuu suuratu uur wax ka akhriyo oo sheekhu nabigu usan dhammaystirin ama barhkeed ama xun ka akhriyo xadiidka waxaa ku yimid nabi maxamed oo suuratu uur akhrinhayaan maqlay nabigu ma dhammaystiray daahirku waa inuu dhammaystiray nabigu inuu suurad haaf ka dhigo ama badnayn haalibna ma aha ilaa ay yidhahdaan wadaadana waxay kaan waskunaba inuu suurad haaf ka dhigo waa inaga shalay soo marayn marka riwaaya tusaysa nabigu inuu qayb ka akhriya watuur ma arag sheekhuna masaadirta kuma sheegin marka mintaa meesha in laga saaraa yaa wanaagsan wa qara'a suurata tuur la yidhahdo wuxuu nabigu akhriyey suurata tuur buu akhriyey fii salaati اlfajr wadalika fii xajaة اlwadaac way fahanteen baan u malay wa kaana salى اllahu عalيه ali wasalam axyaana mararka qaarkood yaqra wuxuu akhriyi jiray qaaf wاlqur'aani اlmajiid suurad dheer weeye oo cajab qabta wanaxwahaa fi rakcati اlulaa iyo suuradaha lamidka ah ragcadda koowaad buuna ku akhriyi jiray wa kaana axyaana yaqra wuxuu akhriyi jiray biqisaari mufasali salaad subax iyagu suuradaha marka dhaadheer subax khamiisyad baa u badnaa wa kaana yaqra'u axyaanan mararka qaarkoodna wuxuu akhriyi jiray biqisaari mufasali subax khamiisaad suuradiisa gagaaban kaida shamsu ku wirad iyo suuradaha lamidka ah wa qara'a maratan wuxuu akhriyay idaa zulzilad fi ragcatayni kiltayhima labadii ragcadood buu zulzulad ku akriyo kusoo celiyo waa inaga sila soo marnay xilli safar inay ahayd fi ragcatayni labada ragcadoodba kiltayhima labaduba zulzulad buu tiyo koobaad ku akhriyey haddana ragcaddii labaadba kusoo celiyey xataa qaala araawi ilaa uu raawigu yidhi falaa adrii ma garanayo an nasiya rasuulu اllah rasuulka ilaahi ma shilmaamay inuu ragcaddii koobaad ku soo akhriyo zulzilad am qara'a daalika camda misabagu u sameeyey ma kas buu nabigu u sameeyey ulakac mise wuu ishilmaamay garan mahaye buui alaslu waa inuusan hilmaan jirin oo nabigu u qasday wey qasadkaasna lagu wada haya wa qara'a maratan fi safar xilli safar lagu jirayna wuxuu nabigu salaad subax ku tukaday qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas wa qaala licuqbata bni caamir wuxuu ku radi allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi iqra' fii salaatika almucaawidatayn fama tacawada mutacawidun bimilihima waxaa daahirka ka muuqata xadiidka hore waqara'a maratan fi الsafari qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas iyo markan dambe waqaala licuqbat bni caamir inay laba xadiid kale yihiin laba qiso saxname waa la xadiid halkaa xadiidu cuqbat bni caamir wey cuqbat bni caamir baa nabi maxamed oo yahuud iyo suurat yunus iyo suuradaha igu dul akhriba yuusuf iyo aan kaa fahmin markaasuu i hawlaha wax ka khayr badan makuu sheegaa birabbilfalq birabinaas iska fiira nabigu yidhi markaasaan xoogu qudaraystay waaa maay banoosa iska idhi anuu huud iyo yuusuf iyo yunus baan rabay salaaddii subaxa gashay yuu nabigu wuxuu ku tukaday birabilfaraqi iyo birabilnaasti uu saluugay yaa saluugay cuqbat bni caamir saxaabigii markuu nabigu salaadda ka baxay buu hi cuqba maxaad arkaysa maxaa kugu dhacay xaalku see ahaa birabilfaraqi birabilnaas ogow famaa tacawada mutacawidun bimilihima sidaas waa xadii waaxida qisa waaxida sheekhuna wuxuu u dhigay inuu ka yahay laba qadiyood kale yahay wa qaala licuqbat bni camar radi allahu tacaala canhu iqra fii salaatika almucaawidatayn labada wax magangeliya ama la magan galo labadaasi akhri famaa tacawada ma magan galo ilahay kuma toogo mutacawidun alla magangale bimili ma ayagoo kale suurada khayr badan oo carruurta la saaro oo adaa lasku tufa habeenka waa lagu seexdaa oo qolyahan waa asxaabu ulqiya aad u akhriya oo suurado khatara wey marka waa haddii macnahooda la fahmaayo wa kaana axyaanan markaas qur-aanku siiisu iskaga barakaysan yaha laakiin waxaa wanaagsan in macnaha aad fahmayso od duuxayso wa kaana yaqra'u nabigu wuxuu akhriyi jiray axyaana mararka qaarkood biakara min dalika intaa wax ka badan fa kaana yaqra'u sitiina aayatan fa akar lixdan aayadood iyo wax ka badan mar ayuu gelin jiray salaatu subx qaala bacdu ruwaatihi ruwaadda barkood waxay dhahdeen laa adri fii ixda ragcatayni aw fii kiltayhima xadiidka ee lixdanka aayooda ka badan sheegahaya raawigu wuxuu ihi ma lixdankii lixdanka aayood laba ragcadood ba nabigu u kala goyey soddon iyo soddon mise hal ragcad buu geliyey ayib la adri ma garanayo fii ixda ragcatayni miyuu ku akriyay sitiinka mise aw fii kiltayhimaa labaduba isku jirkoodaas lixdan iyo dhowr isla ah wa kaana yaqra'u bisuurati ruum suurat ruum oo suurad dheer hadee suurad yarba maaha marka loo fiiriyo suba khamiisaad ayuu akriyi jiray mararka qaarkood axyaanan bisuurati yaasiin ayuu salaad subax ku tukan jiray yaasiin iyo ruum iyo uu ku kaasaa wa maratan salla subxa bimaka nabigu mar buu ku tukaday mako fastaftaxa suurata almuminiin qad aflax suuradda u taqaanin nabigu bilaabay xataa idaa jaaa markuu nabigu gaadhay ama uu yimid dikru muusa wa haaruun aayaddii ka hadlaysa nabi muuse iyo haaruun oo aayadaha u horeeya ku jira aw dikri ciisa ama ciise shaka bacd ruwaad ruwaaddii barhkood ayaa shakiyey akhadatu nabiga waxaa qabatay suclatun saxasho ama qufac baa qabtay fa rakaca markaasuu rukuucay yani wuxuu ka fahmay raawi inuu nabigu dhammayn lahaa laakiin codkii baa xidhmay oo waa nabigu riixyooday ama waa saxday kadibna wuu iska rukuuca suurat lmuminuun haddee suurad ina yar ma aha saclatun baa bacd nusta qorahaya laakiin suclada fiican siinka in la godo ayib wa kaana axyaana yaumuhum fiiha bisaafaat mararka qaarkoodna wuxuu nabigu ku tujin jiray salaada subax saafaat xadiik ibn cumar ina soo marro oo kale wey wa kaana yusaliiha ywma اljumca maalinka jumcada ah, subax baa laga hadlahayaa bialiflaamiim asajda aljuri suuraddaa u taqaaneen buu nabigu ku tukan jiray fi rakcat lula ragcadda koobaad wa fi اaaniyati talabaadna bihal ataa cala اlinsaan suuraة اlinsaan wa kaana yuطawilu nabigu waa dheerayn jiray fi اrakcati اlأulى ragcadda koobaad ee salaada subax wa yuqasiru fi اhaaniya talabaadna waa yar gaabin jiray dhaqankaasuu nabigu lahaaba duhurka xataa ma sinayn labada koobaad labada u horaysa casarka labada horaysa ma sinayn maqribka ma sinayn cishuhu ma sinayn ragcadda u horaysuu nabigu dheerayn jiray salaadaha talabaadna waa ku qiyaasi jiray salaaddiis o dhan hooris bay lahayd qolya waxaad arki intay ta hore gaabiyaan hadhowna talabaad citaalin oo kor kuu dhigi war waa sida baashu inaan degnaan rabno foorarsanay xaggeed u soo celisay ood xaajada hadda u bilowday qur-aanku saasuu nabigu u wada jiray ayib alqira'aةu fi sunati اlfajr wuxuu baab yahay qur-aan akhriska lagu akhriya sunadii fajr salaadii fajarka qur-aankeedii waa faradkii maktuubadii buu ka soo hadlay sheekhu sunadii ragcatay alfajri ee salaada subax ka horeeyey ayuu rabaa inuu marka haddana tilmaamo wa ama qira'atu fii ragcatay sunati اlfajr sunada fajrka labadiisa ragcadood fa kaanat khafiifatan jidda ragcataynkaas ay cafan qiraa'adaasi aad bay u fududayd fudud bay ahayd mararka qaarkood laba aayadood dhex ku akhriyaan laga yaaba oo ali cimraan quluu aamana billahi iyo ya ahla kitaabi tacalow ila karin sawaain bayna shaquu keeni doonaa qul walla iyo muxuu ahaayey qul ya alkaafiruun gaabin jiray xataa ina caaishata radia allahu tacala canha kaanat taquul waxay odhan jirtay hal qara'a fiiha biumi اlkitaab talow nabigu ma akriya faataxo un wax kale iska badaayay suu nabigu u fududaynayo u khafiifinayo hal qara'a fiiha ay fi ragcatayn sunaة اlfajr biumi اlkitaab wa kaana axyaana mararka qaarkoodna yaqra wuxuu akhriyi jiray bacda alfaatixati fi اlأulى minhuma yaqra wuxuu bacda alfaatixa faatixada gadaasheed dabadeeda fi اlأulىa minhuma laba ragcoodta hore wuxuu ku akhri jiray aayat quluu aamana biاllaahi wma unzila ilayna ilى aakhir اlaaya aayaddaasuu faataxda raacin jiray wa fi اlأkhraa ragcadda labaadna qul ya ahla اkitaabi tacaalow ilى kalimaةi sawaaءi baynana wa baynakum ilى aakhiriha ilaa aayaddu nabigu uu khatimo laba aayadood yuu faataxda markaa raacin jiray wa rubamaa qar'a inuu akhriyaa laga yaabaa badalahaa aayaddan dambe bedelkeeda qul ya ahla kitaab wuxuu ku bedeli jiray falama axasa ciisa minhum اlkufra qaala man ansaari ilى اllah ilى aakhiri اlaaya idan waa gaaban tahay weliba markaa asagu intuu habeenkaa witrka nabiga ku yardaaho ama qiyaamaliilka ku dheeraado salaadda ay sigto salaadda subax ay sigto yuu aad u gaaban jiray sunat alfajriga haddii laakiin uu jaanis yar haysto waxbuu yar kordhin jiray wa axyaanan yaqra'u mararka qaarkoodna wuxuu akhriyi jiray qul yaa ayuha alkaafiruun fi luulaa ragcadda koowaad ee sunnada waqul huwa allaahu axad ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray waqul huwa allahu axad buu akhrin jiray fi lukhra ragcadda labaad wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray nicma suurataani humaa nicma suurataan laba suuradood baa wanaagsan humaa ay lilkhlaasi walkaafiruun baa u wanaagsan wey waa laba suuradood qiimo badan buu nabiga odhan jiray sal l slam sidaa darteed baa طalxata bnu khiraash oo raawiga xadiidka warinhaya saxaabiga ka qaadanhaya can jaabir wuxuu leeyahay ana astaxibu an aqra haatayni suuratayni fii haatayni ragcatayn anugu waxaan jeclahay laba ragcadood ee fajarkee sunnada ah inaan biraqulwadlo iyo qulyaalkaafiruun aan ku akriyo maxaa nabigaa jeclaa wuuna ammaanay weeyo nicma suurataani humaa buu yidhi wa samica wuxuu maqlay nabigu rajulan buu maqlay maalin yaqra'u suurata aluulaa suuradda koobaad akhrinhaya tii hore oo suuratuleh alkaafiruun ah fi rakcat اlulaa racadda koobaad ku akrinaya faqaala wuxuu yidhi haadaa ninkan kada sunatulfajriga tukanayey ragcadda koobaad geliya qul ya alkaafiruun cabdun addoon way aamana birabbi rabbigii rumeey addoon rabbigii rumeeyey wey uma qara'a suurata aaniya suuraddii labaad buu wadaadka akhriyey fi rakcati اlukhraa ragcaddii labaad ee sunadii fajarka faqaala suban wuxuu idhi haadaa cabdun carafa rabbahu kani waa addoon rabbigii gartay sidaasay u badan yihiin riwaayaadku riwaayaad kala bedelay baa jira oo meeshu qul yaa kaafiruun ka yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu meeshu qulwallana ka yidhi haadaa cabdun aamana birabbihi oo isnaba mariya riwaayaadkana waa jiraan tohoraana loo badan yahay cabdun aamana birabbihi haddaad tidhahda ilaahay oo axadan adig adigahayn caabudin mahayo gaalaan beri ahay ayaguna kaafiruun weeye waxay caabudaan caabudi maaye aniguna waxaan caabuda ma caabudaya lakum diinikum walidiin waa la kala baxay adoon muwaxid ah oo bannaanka wixiisa dhigtay hilaacbiisu wuu caddaystaa baa la yidhi oo mushrikiin bannaanka ka istaagay ilaahayna xaqiisii gartay asagana caabudahayo wey wa haadaa cabdun aamana birabbihi tawxiid baa laga helay saafi wey ninkaas ayib sidaa darteed baa xadiid kale waxaa ku yimid habeenka nabigu inuu yidhi markaad seexanaysaan akhriya suurat lkaafiruun fainaha bara'aة min الshirki shirkiga yaa lagaga beri noqdaa iyadaa beri ah yaa lagaga beri noqonhaya marka taas amaa suuraة اlإkhlaas waxay ku saabsan taha alasma wasifaat macrifo in laga cabiro marka sax wey waa macrifaةu asmaaء الlahi wa صifaati qul huwa اllahu axad allahu الsamad lam yelid walam yuulad waxaa lagu barhayaa ilahay wuxuu ku tilmaanaa tanna maxaa lagu baray ilaahay xaquu kugu leeyahay adiga addoonka uu kaa rabo hada cabdu aamana birabbihi ay waxad allaha walam yushrik bihi saasay ku fiican tahay laakiin inagu waynu daldallaa in badanoo naga mida macnaheedana ma garanayno hadda waxaa la marhayaaba qul yaa ayuha alkaafiruun bu ilahay addoomihiisi iley qaybo ka mida ha kaafir ha sheegin gaal ha sheegin hawshaasaa baryahan socota ma aqaana meegayna geyn doonaan salaat uhr salaada duhur buu isna ku saabsan yahay taas marka waxay ahayd salaaddii fajar wa kaana salى اllahu alayh ali wasalam yaqra' wuxuu akhriyi jiray intayna ka tegin xadiidkaa hore ee xadiiu caaisha ibn maaja ibn khusayma wasamica rajula yaqra'u suuraة اlأulى fi rakcat اlأulى faqaala hada cabdu aamana birabbihi mise waxaa ka horreya nicma suurataani cafwan nicma suurataani huma baan rabaa nicma suurataani huma xadiidkaasi min xadiidka caaisha laga warshaa alxaafid ibn xajar xasana isnaadahu في نتائج الأفكاar مجلدka كoobaad aفaر بqل sideetan iyo sideed xadiidku qolyaa cileeyey qolyaa cileeyo waxay leeyihiin xadidku wuxuu ka yimaadaa min xadiidi caaisha laakiin ariiqiisu waxaa weeye min ariiqi yaziid bin haruun alwasiti can saciid bn iyaas aljurayri isaguna saciid bn iyaas aljurayri waa raggi wuxuu ahaa isku dardarmada waagi dambe markaad xoogu yar waashe moogta xoogow fahmadaadii iyo maskaxdaadii waa yar raabuqaysa xoogu kharif ayib masadaa ku gubatay ku leeyihin caamadu marka ikhtalata fii aakhiri cumrihi yaziid ibnu haarun alwasiطina wuxuu ahaa saciid ibnu yaas aljurayni raggii wax ka qaatay bacda ma اkhtalaa watagayar marka xadiiku marka waa macluul dhanka haddii la firiyo lakiin waxaa lagu badbaaday isxaaq binu yuusuf alazraq nin la yidhaahdo ayaa mutaabaceeyey ninka la yidhaahdo yaziid ibnu haarun yaziid ibnu haarun alwasiti can saciid ibn jurayri cinda ibn khusaym kun hal boqol toban iyo afar marka xadiidku sidaasu xasan ku yahay walidaalika taxsiinka xaafidn xajar iyo sheekh albani ixtijaajkiisuba waa roon yihiin ayib kan dambe isagu ku xige inoo dambeeyey sheekhu taxaawi ibn xibaan uu tiri fi ibn bishraan fi amali fii mxuu ahaayey juzihi wuxuu sheekhu sheegay in xaafidn xajar uu ku taxsiiniyey fi axaadiid alcaaliyaat waxaan umay inuu ujeedo aarbaciin almutabaayina inuu ujeedo nataa'ij afkaarkana uu ku taxsiiniya hada xadiiثun xasan bacda takhriijihi mujaladka koobaad afar boqol sideetan iyo sideed afar boqol sideetan iyo sideed arbaciin almutabaayinana ayadna wuu ku taxsiiniyey wuuna takhriijiyey safxada soddon iyo labaad marka xadiid isaguna sugan wey wa kaana salى اllahu عalيه wasalam yaqra'u fi rakcatayn اluulayayn labada ragcadoo u horaysa salaada duhur nabigu wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaabi faatixo iyo wa suuratayn laba suuradood buu raacin jiray wa yuawilu fi lula ragcadda koobaad buu dheerayn jiray duhurka ah maa laa yuawilu fi aaniyati talabaad inuusan dheeraynin ta horaa dheerayd weeye abu qataadiya khayrkiiy anasna wakay waxaan u qaadanay inuu nabigu leeyahay lassoo gaadho jamaacadu ha soo badato wa kaana axyaanan mararka qaarkood yutiiluhaa ragcadda koobaad buu dheerayn jiray xataa annahu kaanat salaatu duhri tuqaam ilaa salaad duhur la aqima mararka qaarkood salaatu duhri tuqaam waa loo aqim waa loo istaagi fayadhabu daahibu nin tagay baa tegi ila albaqiici xabaalihii baqiic ama suuqi baqiic buu aadahaya oo markaa hawd ahayd fayaqdi xaajatahu soo dana gudan uma yaatii manzila gurigiisii buu tegi uma yatawada wuu soo weyse qaadan uma yatii wuu iman warasuululahi fi rakcati اlأulى rasuulkii ragcaddii koobaad u taagan salaaddii baa loo aqimay nin baa kortigu xutagaya kaadiba u bixi iyo danihiisa uu soo xaajo gudan uu soo darab uu soo noqon uu weyse qaadan gurigiis intuu yimaado masaajidku soo aadi nabiga weli u taagan ragcaddii koobaad duhurka innagoona dhibkeennu adoo ahlidaaya soo maraya haddii haddii muxuu ahaayey la aqimo ka gaari maysid masaajidkan bilaal ragcadda koobaad duhurka aad baa loo dejiya waa in ragcadda koobaad duhurka la dheereeyo kuwa kale dad gaabshada ragcadda koobaad duhurka waa in la iskugu yimaado meesha lagu furi bay telefogaad ha jooge ragcadda koobaad waa in la iskugu yimaado yaan la dejinin marka hawshaasi imaam cabdinuur iyo cabdirasaaq baan haystaa <clears throat> uma yaأti warasuul اlahi fi rakcat اlأulى ragcadda koobaad rasuulka ku jira ayaad ogu iman yuu ogu iman mima yuطawiluhaa dheerayntu nabigu dheereen darteed wey ma aha in ninkuu soo ordi ninkii dan tegay ee kaada u baxay inuu asagu soo rucley ma ahee nebi maxamed baa baasha dheeriyo wey waa ixtiraaz oo se soo gaara haddaad dhihi wadaadkaa soo daftafidi sooma ad dhile sooma dafdaf ma soo dhine tartiib midaantiisii buu soo socday uu weyse qaatay masaajidkuu soo aaday waa soo gaadhay wa kaanuu waxay ahayeen saxaabadu yadunnuuna kuwa maleeya annahu subanuhu yuriidu bidaalika dheerayntaa inuu ooga jeedo an yudrika annaasu dadku inay soo haleelaan alrakcata alulaa rakcata koobaad adna ajir baad ka dheeraynta ummaduna waa isu iman wa kaana yaqra'u wuxuu ahaa nabigu kii akhriya fii kulli min aragcatayn labada ragcadood ee salaada duhur qadra alaaiina aaya soddon aayadood buu gelin jiray bacd alfaatixa laga hadlaaya qadra qira'at aliflaamim tanziil sajda oo subaxaniba dib logu noqday aljur in la eg buu nabigu gelin jiray salaada duhur ragcataynkaas wa fiiha alfaatixa iyadoo faatixada ay ku jirto marka soddonka la qiyaasayaa loo jeedaa faatixadu ma toddoba aayad wey labaatan iyo saddex kale wa axyaanan mararka qaarkood kaana yaqra'u biالsamaaءi wالطaariq wالsamaaءi daati اlburuuj wاlleyli idaa yaksha wa naxwiha min الsuwar iyo wixii la mid ah oo suurado ah sabixismi iyo halataag waa iman doonta iman doonaan iyo walfajri iyo warubamaa qara'a inuu nabigu akhriya laga yaabaa ida samaa nshaqat uu akhriyo oo ku tukado duhur ayib wa naxwaha iyo wixii lamida suuradaha u dhow xagga dherarka wa kaanuu yacrifuuna qiraa'atahu qiraa'ada nabiga garan jira inuu qur-aan akhrinayo ila salaadii waa salaad siriye ah seed ku garanaysa nabigu inuu qur-aan akhrinayo fi الظuhri wاlcasri biطiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa riwaaya fii bacضi اlmasaadir biطiraabi laxyayhi taasaana ka fiican biiraabi laxyayhi labada lafgarood dhaqaaqooda labada daan ruuxu xataa isagoo ka hortaagan inaad qoranto ma baahno markuu hadlahayo labadiisa daan way dhaqaaqayaan labadaas muxuu ahay dagal way dhaqaaqahayaan waad dareemaysa inu wax akrinaya ruux wax wado biiraabi laxyayhi labada lafgarood ama labada dagal ee labada daan ama biiraabi lixyatihi garhkiisa dhaqdhaqaaqiisa qira'atuhu salى اllahu alayh ali wasalam aayaatin bacda alfaatixati fi اlakhiiratayn wuxuu baab yahay akhrintuu nabigu akhrihi jiray dhowr aayado faatixada kadib labada ragcadood duhurka u dambeeya fi lakhiiratayn labadii hore soo dhaafna iyagu murma ma lah wa kaana sala allahu alayh waali wasalam yajcalu ragcatayn alakhiiratayn labada ragcadood u dambaysa wuxuu ka yeeli jiray aqsara kuwa ka gaaban min aluulayeyn labada hore qadra nisfi nus badh ka gaabnaayeen haddii kuwii hore soddon aayood ay geli uu gelin jiray kuwan shan iyo toban meelahaas qadra hamsata caشharaa aaya shan iyo toban aayad wax ku beegan warubbamaa waxaa laga yaabaa iqtasara fiihi maca alfaatixa inuu faatix ku gaabsado baa laga yaabaa mulaaxadada ku jirta waxaa weeye min xayu atacbiir rubama sax ma aha rubama waa laga quruxsan yahay maxaa yeeley sida badnayd baa ahayd alhaalibu sida nabiga u badnayd asalkana ahayd laba ragcadood duhurka u dambaysa iyo labada casarka u dambaysaba inuusan faataxa waxba raacinin bay ahayd rubabaana inta badan waxaa laga cabiraa shayga la yaraynayo ee dhifdhifkee marmar dhaca oo ay fahanteen baa yaad u malayn wa rubama اkhtasara fiihima calى اlfaatixati waxaa ka fiican wa kaana alhaalibu اliqtisaaru calى اlfaatixa fiihima waxaa badnayd nabigu inuu ku gaabsado laba ragcadood u dambaysa ee duhurka faatixa keliya oo suurad kale usan raacinin in la raaciyana way bannaan tahay marka huwa alaslu wa huwa alghaalibu waana sida badnayd ee axaadiistu ay ku yimaadeen wa jara calayhi alcamalu marka siyaaqa sheekha oo ah rubama xoogow fartaasaa ku godaan intaan baan uga jeeda wax ma jiro wujuubu qiraa'ati alfaatixati fii kulli ragcatin ragcad walba oo aad in faatixa la akhriya inay waajib tahay xoogow yaroo marka gundhig ah madhabka sidan u dhigan waa madhabkii maalig iyo shaafici iyo awsaaci waana asaxiixu min madhab اlxanaabila in ragcad walba faatixa ay waajib tahay haddaad munfarid tahay ayib ama aad imaam tahay maxaanunisaaci ku jiray qiraa'adii ma'muumka waynu soo marray ku noqon maayo sidaani waa madhab الshaafici wa maalikin wاlawsaaci waana sida صaxiixa min madhab اlxanaabila in ragcad walba lagaa rabo faatixo haddaadan wax raacinayn intaa wa nisbanaan u malay alimaam ibraahim الnakhaci sufyaan الthawri abu xaniifa riwaaya can axmed iyagu waxay leeyihiin laa tajibu faatixadu ma waajibayso ilaa fii rakcatayni min الصalaaة ilaa fii rakcatayni min الصalaa xaggay milacsan hayaan labada horesoo laskama qaada faatado laskama qaado markaad imaam daba taagan salaada la jahrahaya faataxadu soo labada hore ma dhici jirin haa xagee labada dambe ceshahay ku fuuli jirtay iyo ragcada dambe maqribka ayib ay waxay dhaheen salaadaha kalena halkaasa loogu sorgoosan marna wayba dhacdaan jumlatan oo markaad subax tukanayso imaam hor daba taagan tagtay faataxo marna way wada timaadaayo waa markaa duhur iyo casar keligaa tukanayso marna labay dhacdaayoo keligeed baa soo hodho waa ragcadda u dambaysee maqribka waa ismaanaan u malayn marna labay tagtaa oo labay joogtaa waa cishaha marka maxay yidhaahdeen eber iyo hal waxaa u dhexeeyay dheheen labo wadaaduu meeshuu tooganhay ma ujeedaa marka waxay dhaha abu xaniifa ibraahim annakhaci yaan ku dareeday sufyaan aلthawri riwaaya can axmed waxay faatixa kugu waajibi fii rakcatayni min aلsalaa duhurka haddaad laba un ka akrida faatixadii salaadda way asaxday taagan yihin casarkii haddaad laba un ragcadoo faatixo geliso inta kalena iska wardido ama ilahay iska barido waa asaxday taagan yihin raggaa halkaasay mareen alimaam abu saciid xasan albasri iyo wadaaddo ku raacay waxay yidhaahdeen hal ragcadun bay waajibi hal ragcadun bay waajibi aqalkan eber iyo labo waxaa u dhexeeya hal mar oo ah aakhiru ragcati min almagribi salaad subax markaad daba taagantahay imaamsoo labada goorba salaaddii lama jahrayn labada ragcadoodba waa dhacaysa cishona waxaa ka soo harhayay labo cisha u badnaa idan waxay dhaheen hal maroo ragcadda maqrib maa lagu yeelinaya u dambaysa hal mar bay waajibaysa xasan albitr saasuu leeyahay tajibu qira'aة اlfaatixati fii rakcati min الsalaa fii racati min asala saasuu asaguna ku tagay idan madhabku madaahibtu waa sidaa wadaadka marka baxdigiisa aan u gudubna markaa sheekha intaa gundhigi wey waqad amara nabigu wuxuu faray almusiia salaatahu ninka salaadiisa bi'iyey ayuu nabigu faray waa inaga soo maray xadiidkan laba dariiq basuu ku yimaada fi kutub min xadiidi abi hurayra iyo min xadiidi rifacata bn raafic azuraqi ayib xadiidu abi hurayra fi saxiixayn sunanka ku yimaada kuma soo aroorin in la faray musii salaati inuu faatax akhriya sideeduba taas iska ogaada xadiida oroo saxiixaankaee sunanka ku yimaada oo musii salaatihi ka hadlay salaadiisii iyo qisadiisii waxa uu lagu yidhi uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan faataxa akhri kuma imanin xadiidka abi hurayra hal riwaayay kaga timid oo min riwaayati cabdillahi bni cumar alcumari ninkii mukabarkaa ah oo daciif ah isaga dacfi ku jira oad garanaysaan isagaa la tafaruday xufaaduna waa khilaafeen riwaayadiisu waa shaad ama waa munkar cinda ahli اlcilm inaga daaya xadiidka rifaacat ibnu raafic azuraqi ee ku yimid sunanka iyo masaaniidda kale oo laisku haysixadiisa dacfigiisa waxaa ku yimid in faataxa la amray marka saa oo la socda wqad amara almusii'a salaatahu biqira'ati اlfaatixati buu subanu faray fii kuli ragcatin ragcad walba xayثu qaala lahu markuu nabigu ku yidhi bacda an amarahu intuu faray kadib biqiraa'atiha inuu faatixo akhriyo fi ragcati ula ku akhriyo muxuu ku yidhi uma fcal daalika sidaa yee oo qiraa'a akhriskii iyo xasiloonidii iyo rukuucdii iyo sujuuddii arkaanta salaadda ah fii salaatika kulliha salaadaadoo dhan sidaa yeel wa fii riwaayatin riwaaya waxaa ku yimid fii kulli ragcatin ku akhri xoogow aniga xoogow kuma iyo qalbidegani xadiidka rifaacat maraafic azuraqi ee odhanaya waa inaad faatixada ku akhri fii kulli ragcatin xoogow kuma qalbidegan wadaado badanna waa dureen laakiin hadda masale qaaطica oo sida xadiidka abi horeire oo ah, ma hayno waa masale ijtihaadiya marka dhihi maysid xadiid bay khilaafeen nas ah oo xasan albasri san kama gelin karti walaa mxuu ahaayey abu xaniife iyo nakaci iyo sufyaan athawri iyo mxuu ahaayey riwaayada axmed kuma qasbi karti lann waa masale ijtihaadiya xadidkuna dacfi baa ku jira sanadkiisa meelo badan oo ka mid ah. wa kaana wuxuu ahaa subanuhu yusmicuhum alaayata axyaana aayadda maqlisiin jira mararka qaarkood waa marka salaaddu ay siriyata laga hadlaaya salaadda siriga ee duhurka iyo casarka oo kale ah wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yasmacuuna minhu naqma danan bay nabiga ka maqlayeen naqmadu waa ruuxa qur-aanka akrinaya hadalkiisa aad maqlayso shanqadhiisa xaggana aadaan sixi karin si fiican isagoo akrinhaya bisabixisma rabbika laclaa waalataaka xadiidu lhaashiya soo akrinhaya ay maqlay yasmacuuna minhu naqma bisabiisma isagoo nabigu ka daninhaya ama ku hadlahaya sabiisma arinhaya iyo hadiiaashiya xadiidkani waa macluul cinda ibn khusayma xadiidkan sheegaya nabigu inuu ku tukan jiray oo isagoo nabigu shanqadha codkiisa ay maqli jire danankiisa ibn khusayme wuxuu wa hada xadiiu hariibu hariib an boqol toban labo saxiixiisa oo isaga ku cileeyey haraaba oo rawx ibnu cubaada nin la yidhaahdo ayaa la tafaruday buu leeya can xamaad bni salma kala tafaruday rafcigiisa saa darteed wuxuu ihi wa hada xadiiثu غariibu غariib dhanaansiga hadalka ugu dhanaansiday uu rakaadiya celceliyey waxaa laga dareemaya inuu daciifinayo riwaayada rafciga ah ee rawx ibnu cubaada can xamaad bni salma ayib ama abu xaatim araazi asagoo warka ma barbarina wuxuu ihi xadiidku waa mawquuf wa rafcuhu khaa xadiidku waa mawquuf in la rafciyana waa khaa cilalo ibnihi baad ka muraajacayn kartaa raqamka saddex boqol soddon iyo afar saddex boqol soddon iyo afar ayib marka xamaad ibnu slma can haabit bn aslam albunani wa can qataada wa can xumayd can anasin wey xadiidku waa xadiiku anas laakiin labada ra'yiba ma saxno tadciifka abu xaatim araazi iyo midka ibnu khusayma ma saxan ama ibnu khusayma waxaan leenahay khayr allah ku siiye wadaadka rawx ibnu cubaade ah waa la mutaabaceeyey waxaa mutaabaceeyey dhowr wadaad baa ku raacay ninka koobaad waa caarim caarim nin la maxamed fadl asaduusi oo min shuyuukh اlbukhaari ah ayaa ku raacay waxaa ku raacoo kale yaxya bnu isxaaq can xamaad bnu salma can qataada wa haabit wa xumayd aطawiil can anasi marfuucan can anasi marfuucan abu xaatim araasi wuxuu leey waa mawquuf anas baa sidaa u jiray oo taabiciin ba waxay leeyihiin wadaadka anas ah ee saxaabiga ahaa ayaa ku tukan jiray sabixisme iyo ahlataaka xadiid alkhaashiya marka sidaa darta alimaam النasaa'i rafciguu wariyaa isagoo marfuuca buu ku wariyaa fii sunanihi الsuqra wاlkubra ariiq labaad yuu ku leeyahay wey cinda النasaa'i oo ariiqa horeen sheegna baan ahaynee laisku mutaabacaynayo طaxaawina ariiq saddexaad buu ku leeyahay macaanil aaaarkiisa oo sufyaan ibn xusein ayib saddexdaa dariiq marka laisku geeya xadiidku bannaanku yaallaa marka waqfiga abu xaatim araazi iska oga waacay la jirto on ka niqaash qaraabada ibnu khuseyma ayadu waan hubaa in laga jawaabay laakiin midda ninkaas naaqidka uu sheegay xoogow dareen baa ka jira laakiin waxaa weeye aan intaa ku dayno intaanan ka bixin meeshaa hore meeshaa hore ee wa kaana yajcalu markuu sheekhu takhriijinayey wa kaana yajcalu الرagcatayn الأkhiiratayni أqصى min الأulayni qadra النصfi qadra خaمسa caشhرa aayة hoosteeda wuxuu ka qabtay muslim iyo axmed baa wariya xadiidkana daliil wuxuu u yahay in faatixada laga badin karo fi ragcatayn in laga badiyo inay sunno tahay in laga kordhiyo laba ragcadood duhurka u dambaysa iyo casarka in faatixa waa la raaciyo waa sunno waxaa ka quruxsanaan lahayd bay wadaadaha qaarkood leeyihiin inuu yidhahdo way bannaan tahay way bannaan tahay lannu sunnadu waxaa laga qaataa ba leeyahy in la iltizaamo oo nabigu uu badiyo ku fiican tahay saas darteed wuxuu ka cabiray ibnu khusayma fi saxiixihi baabu ibaaxati اlqiraa'ati fi اlأkhrayayni min الظuhri wاlcasri biأkara min faatixati اlkitaabi wa hada min اlاkhtilaafi اlmubaaxi la min اlاkhtilaafi اladi yakunu axaduhuma maxduura wاlآakharu mubaaxa fajaaئizu an yaqra'a aw an yuqra'a fi اlأkhrayayni fi kuli rakcati bifaatixati اlkitaab fayuqtasar calayha wmubaaxu an yuzaada fi اlأkhrayayni calى faatixati اlkitaab ibaaxa in laga cabiro si ibnu khusayma baa ka fiican suniyada uu sheekhu caddeeyey intaa waa iska mulaaxado aan ka gudbo wa kaana salى اllahu عalيه alي waslm axyaana mararka qaarkood yaqra wuxuu akhriyi jiray bsamaai daati اlburuuj biwasamaai daati اlburuuj wa biwالsamaaءi wالطaariq wa naxwihima min الsuwar buu ku tukan jiray mararka qaarkood wa axyaana mararka qaarkoodna faatixa wuxuu raacin jiray yaqra wuxuu akhriyi jiray biاleyli biwاlleyli idaa yaksha wa naxwihaa suuradaha lamidka ah taasi marka waxaa weeye salaadi duhur nabigu wuxuu ku tukan jiray iyo faatixa mar inuu ku gaabsan jiray inuu mar suurada raacin jiray iyo suuradihii caymanka kale ahaayeen salaat اlcasr salaada casr qiraa'adeedii wa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه alي wasalam yaqra'u fi اluulayayn labada ragcadood u horeysa wuxuu ku akhriyi jiray bifaatixati اlkitaabi wa suuratayni alfaatixa iyo suura laba suuradood buu raacin jiray ragcaddiiba suurad baa gelayse wayuطawilu fi اlأuulى ta koobaad buu dheeran jiray ragcadda koobaad maa laa yuطawilu fi الثaaniyati ta labaad inuusan dheeraynin wa kaanuu waxayan saxaabadu yadunuuna kuwa u maleeya annahu suubanuhu yuriidu inuu doonahayo bidaalika dheeraynta oola jeedo an yudrika الnaasu الragcata waa inaga soo maray wa kaana salى اllahu عalayh waalih wasalam yaqra'u fii kulli minhuma ragcad walba wuxuu ku gelin jiray qadra hamسata caشhرaةa aaya qadra hamsa caشhra aaya شhan iyo toban ayaad wax ku qiyaasan qadra نiصfi maa yaqra'u fii kulli min aragcatayn اluulayayni min الظuhri qadra نiصfi maa yaqra' wuxuu akhrin jiray niski fii kulli min aragcatayni labada ragcadood uu ku wada akhriyi jiray aluulayayni hore oo min الظuhri ah fi الظuhri yani waxaa kala hooseeya duhurkii casarka laba ragcadood duhurka wuxuu gelin jiray barhkiibuu casar nabigu gelinaya casarkaa ka hooseeya hadduu labadaas gelin jiray duhurka soddon aayadood labada casarka wuxuu gelinhayaa han iyo toban ayib wa kaana yajcalu nabigu wuxuu ka yeeli jiray alragcatayn ra akhiiratayni labada ragcadoodee dambe ee casarka aqsara mid ka gaaban min aluulayn labada hore adra nifihimaa niskood bay ka gaabnaayeen kala badh bay isu joogeen wey ayagiibaa kala badh isu jooga labada casarka hore iyo labada dambaa nisnis isu jooga labada casarkii hore iyo labada duhurki horaa nisnis isu jooga bimacnaa waxaa isla eg labada dambe duhurka iyo maxaa isku beegan labada casarka u horeysa waa fahamte wa kaana yaqra'u sal اllahu alay waslam fiihima fii ragcatayn wuxuu ku akriyi jiray bifaatixati اlkitaab wa kaana yusmicuhum اlaayata axyaana marna aayadduba maqashiin jiray say u ogaadaan nabigu inuu quraan akhrinayo wa yaqra'u bisuwari wuxuu akhriyi jiray suuradihii alatii dakarnaa fii salaati الظuhri casr wuxuu ku akhriyi jiray suuradaynu soo mara qaybo ka mid ah ama kulligoodba salaaة اlmgrib salaaة اlmgrib laftirkeedu ma ma liidato casar way fooda gelinaysa haddaysan mararka qaarkood ka badaninba duhur bay ku dhowdaa wa kaana yaqra'u fiiha nabig wuxuu ku akhriyay salaada maqrib axyaana mararka qaarkood biqisaari lmufasali biqisaari lmufasali subaxa khamiisa kuwiisa gagaaban suuradaha gagaaban subaxa khamiisa xadiidka wuxuu sheekhu u tiiriyey hoosta waad aragtaan wuxuu u tiiriyey bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim xadiidka ma warshaan axmed iyo nasaa-i ibnu maaja un baa wariye xadiidka marka xoogo waa sabqu qalan baa laga yaabaa hadda ka horna ma xusuustee waanu soo marray sheekhu u tiiriyey axmed iyo nasaa-i u tiiriyey meesha hadda ma xusuusto xadiikan laftirkiisa asagoo amed iyo nasa u tiiriyey baynu soo marray marka axmed iyo nasaa-i ibnu maaja in loo tiriyaa sax ah bukhaari muslim ma warshaan xadiidkan xataa inahum kaanuu waxay idaa salluu macah markay nabiga la tukanayaan wa sallama bihim uu la salaama naqsado insarafa axadu midkood baa salaada ka bixi jiray wa inahu asagoo la yubsiru arkaya mawaaqica nablihi leebkiisu meeshuu ku dhacahayo siduu nabigu maqhribka u boobsiiyey bimacnaa ama qiraa'ada u gaabiyey waktigoo cod baa laga bixi jiray maqhribkoon madoobaanninba oo ninkii toog dhisana leebku garay iyo fallaadhi ama gamuunkii uu tuuray meeshu ku dhacay uu ka arkaayo gamuun goormaa la arkaa meeshuu ku dhacay markaad ganto xilli iftiin ah so sidaa maaha xilli iftiina ah la arkaa haddii heemamow nabigu ka bixi lahaa salaadii ama cishe xilli uu soo dhawaaday ama maqhribka si fiican u midoobe uu jilibka dhigay shafka u dhigay yani waxaa qiraadaa dheeraan lahayd wey wainahu asagoo la yubsuru arkahaya mawaaqica nablihi gamuunkiisu ama fallaadhiisu ama leebkiisu meesha ku dhacayo xadiidkan sidoo kale waxaa wariya bukhaari iyo muslim iyo ibnu maajah hoostana wuxuu u tiiriyey shaykhu nasaa-i axmed keliya inuu agsiyay ahayd inuu cagsiyay ahayd oo kan dambe oo u tiiriyo bukhaari iyo muslim iyo ciddii raacday oo nasaa-i ibnu maajaba ka mid yihiin iyo axmedba ka horena u tiiriyo axmed iyo nasaa ibnu maaja usan bukhaari muslim midna uusan sheegin waxaa dhici karta marka labada xadiisnaba sheekhu markuu takhriijinayay in qalinku uu ka xaday ilan way saaran yihiin oo marka meelaada u wadin baa kaaga surmaseegta la yidhaahdaa ayib wa qara'a fii safarin socdaal buu nabigu ku akriyey bitiini wazaytuun buu ku akriyey fi ragcati ahaaniya ragcaddi labaad ragcaddii labaad buu watiini wazaytuuni geliyey xadiidka bara ibn caazib baa laga warshaa kunaa fii safarin faqara'a fi lmagribi fi rakcati ahaaniyati bitiini wazaytuun wadaaddaa waxay leeyihiin lafdigan waa waa munkar ama waa daciif waxaa un sugan bay leeyihiin in cisho laga dhigaa saxay leeyihi xadiidkaa in la yidh nabi maxamed baa salaad safar cisho tukaday cishihii ragcaddii labaadna ku akhriyey watiini wazaytuun salaadda in maqrib laga dhigo oon cisho laga dhigin waxaa la tafrudo yidhaahdaan dayaalisi cabdulwahaab bnu caطaa cabdulwahaab bin eh, an shucba iyo abu khaalid alaxmar can yaxya bn sacid alansari amaa ruwaadda intooda kale waxay ka dhigaan salaada salaad cishay ka dhigaan waana sida bukhaariiyo muslim ay doorteen riwaayatu sheekheyn baa sidaa ah in salaada maqrib laga dhigo rag waxaa la tafruday xufaad saddex ah intooda kalena waxay dhaheen salaadu cishay ahayd salaadu cishay ahayd marka ragga la tafaruday maqribka waa rag waaweyn rag lagu degdegi kara ma aha tayaalisi abu dawud khayaasi saaxib almusnad iyo cabdulwahaab iyo abu khaalid alaxmar oo israacay hawsha hawl ma aha aduu almuhim haddaan dhigna laba salaadood ka dhignana oo maqribna waa ku tukaday cishana waa ku tukadana waa khayr haddii la yidhahda min xaysu sanaca alxadiiiya haddaan waxqodnayaa xoog badan oo min baabi araajixi walarjax ay noqoto min baabi araajixi waalarjax aysan ahayn min baabi araajixi waalmarjuux waxaa fiican riwaayada sheekhaynka si kastaba noqotee taasna waa jirtaa wa kaana axyaana nabigu mararka qaarkood yaqra wuxuu akhriyi jiray salaada maarib ku akhriyi jiray biiwaai mufasali subaxa khamiisa suriisa dhaadheer qaaf iyo xujuraad iyo wadaariyaad iyo watuur iyo iyo wa awsaadihii oo juska qasame caliya tabaarag oo kale ah. fa kaana taaratan mararka qaarkood yaqra wuxuu akhriyi jiray in aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllah suuratu muxamed suurad dheer weyhad waliba dhib badan agga xifdigeeda isku nuqnuqodkeeda waad aragteen dadka waa dhibtaa xadiidkan ibn xibaan baa saxiixiya iyo diya almaqdasi iyo calaa udiin muqlata ibnu qaliij fii sharx ibni maaja mujalladka shanaad laba boqol iyo shan wadaadkii qodqodka badnaa daara qudni wuxuu leeya waa daciif waana lamana xujaysan kara xadiidkan oo hawshuu ku cileeyey waa hawl gar ah gara allay taqaanaa baa la yidhi waa hawl gar ah wuxuu leeyahay waxaa la tafaruday xadiidkan rafcintiisa in la yidhaha maxamed baa salaad maqrib ku tukaday suuratu muxamed suuratu alladii so lama dhihi jiray suuratu alladii buu nabigu ku tukaday salaad maqrib in laga dhiga marfuuco naxun loo tiiriyo waxaa la tafaruday abu mucaawiyata adariiri muxamed bnu khaasim can cubayd illaahi alcumari can naaficin can ibni cumar xadiidku can rasuuli illah saasuu ku yimaadaa abu mucaawiyaة darir mxamed khaasim waa nin saduuq waa nin iqa oo imaama bal min rijaal الشhaykhayn ah laakiin riwaayadiisa can cubayd الlaahi bni cumar alcumari far baa ku yar godan walidalika alxaafid bn xajar wuxuu yidhi waa min rijaal الشhaykhayn laakinahumaa lam yarwaya canhu min riwaayati can cubaydاlaahi bni cumar acumari way ka leexdeen labadan wadaad ee bukhaari iyo muslim hawshooda hawl sahlan ma ah meera ku bareeqday bay ka leexanayaan bilaash baa loo xaxagan mooyeen niman fooda la gelin kara ma ah xufaadda intooda kale xadiidka ka qaadata cubaydilaahi bni cumar can naaficin can ibni cumar waxay ka dhigeen mawquuf oo min ficli ibni cumarah ibni cumar baa salaada maqrib ku tukan jiray mararka qaarkood suuratu alladi ama muxamed sidaasay ku wariyaan wuxuuna baxda baxin uu yidhi wa qowluhum qowl jamaacati asaxu min qowli abi mucaawiyata adariir can cubaydillaahi fainahu wahima fii rafcihi idan waa xadii khaa cinda daara qudni cielkiisa ka muraajace mujaladka saddexiy tobnaad labaatan iyo lix labaatan sabxada il wix ka dambeeya waljadiiru bidikri riwaayaadka mawquufada imaamku xaafidka uu sardiyey aniga ma helin hal mid oo ka mid a ah. wadaadda mucaasir labtirkoodu maysan helin ayb marka waxaa weeyaan xaafidkaa loo day raggan faniga ayaa dhaqda xoolahan dhaqdee waxaa ayagaa loo daynaya usuushibay hayaan kuma idan ma helin asagoo mawquufa idan warkan waxaa saxan ma dhihi kartid nin xaafida ka hadlaaya اkhtulifa calى cubaydillaah ibni cumar can naafic ibni cumara farafacahu fulan wa khalafa اljamaca raggo dhan buu tiriyey marka waxaa weeye cabdilwahaab iyo jamacu sii daayey marka xadiidkaasi sheekuna ciladaa ma arag hadduu sheekhu arki lahaa waxbaan dhihi lahayn laakiin muuse arag wakadalika ninka la yihahdo calaauddiin muqlata ibnu khaliij muuse arag hawsha ayada ah ibnu xibbaan iyo diya almaqdasina ciladaa maysan u bixin mana aysan soo qaadin shucayb arnaawdnaasna sidoo kale ugu eh, lugo-aysadu sheekhu hawshaasna usaxiiya buu usaxiiya bal wuxuu uhi waa calaa shardi shaykhayn xadiidku calaa shardi shaykhayn wuxuu kaga dhegan yahay abu mucaawiya dadari maxamd khaasim waa min rijaali shaykhayn laakiin waxaa ka hoos baxday lam yarwiya aslan riwaayaata abi mucaawiya can cubaydillahi bni cumar alcumari wa fiiha nadar xadiidkaa khulaasadu waa daciif tasxiixa ibn xibbaan iyo daya almaqdasi iyo calaauddiin waa laga xoog badan yahay maxaa yeele ciladii muninka sheegay walxaafid xujatun calaa man lam yaxfad haddaad cillada ka hadli lahayd waa idin garaabi lahayn oo gartaan qaadi lahayd laakiin nin baa cudur sheegay aduguna cudurku waa dul martay milol korkii lama dhayaalay ninku boog buu sheegay boogtaas marka jawaab bay u baahanta wa taarata mararka qaarkood yaqra'u bituuri watuur oo suurad dheer haddee wa taaratan bilmursalaat qara'a bihaa nabigu wuxuu ku akhriyay fii aakhiri salaatin sallaaha nabigu waagu xanuunsanaa salaaddii maqhrib ay u dambaysay uu tukaday mursalaad buu ku tukaday gabadhii warisa ay tiri famaa qara'ahaa bacdu qad xataa maat dabadeed muuse akhriyay ilaa nabigu geeriyooda ayb wa kaana axyaana mararka qaarkood yaqra'u bituula tuulayay labada u dhaadheer midda u dheer buu akhriyi jiray waa ancaam iyo acraaf ancaam iyo acraaf yaa u acraaf buu akhriyi jiro maqrib gelinhayaa fi rakcatayn labada ragcood buu u kala goynaya waa inaga soo maray duulayayn waa taniyatu tuula duulana waa ta'niiu awal awal tanii marka la dhadigaynayo duula baa lagu dhadigeeyaa duulayayna waa taniyatu lamaanayn labayn la labeeyo tuula wey marka labadii dhadheereta u dheer oo suuratu caraaf ah fi rakcatayn labada ragcood buu u qaybin jiray weeye ayib waxaad in la baraajiye mudan xadiidku kuma imanin fii صaxiix الbukhaari dikru rakcatayn waxaan ku yimid keliya nabigu salaada maqrib inuu ku tukaday suuraة اlacraaf in labada ragcood u kala gooyey bukhaari kuma jirto inuu ku tukadayn baa ku jirta abu xaatim araazi xadiidka wuu cileeyaa afar boqol sideetan iyo afar cilal ibnihi afar boqol sideetan iyo afar wuxuu ku cileeyaa irsaal wuxuu ihi wahada khaطأ inamaa huwa can hishaam ibni curwata can abihi can abi mursalan laakiin ciladaasi maanan ka yeelin wadaadka la yidhaahdo abu xaatim araasi saa darteed waxaa naqdiyey imdaqil alciid kitaabkiisa alimaam fii macrifati axkaam mujaladka afraad afartan iyo shan waxaa kaloo naqdiyey muqlata ibnu qaliij mujaladka shanaad laba boqol iyo toddobo falxadiiu idan صaxiixun buu markuu ciladiisa ka jawaabay marka ayaga ku gar leh waa ka gar leeyihi وmaعa ذalika wa xoojinayaa jiro bukhaari baa la weydiiyey cilada xadiidka duruqdii buu kala rajaxay wuxuuna rajaxay inuu yahay min xadiiث zayd بn taabit cilal tirmidi اkabiir raqamka boqol iyo sideed xadiidku weydiye ciladiis uuna oga jawaabay boqol iyo sideed ka muraajace wakadalika ninka la yidhaahdo daaraqudni cililkiisana waad ka fiirin kartaa asna duruqdu kala rajaxo sida bukhaari buu yeelay kun hal boqol afartan iyo afar cilalkiisa raqamka kun hal boqol afartan iyo afar wadaadaha xertaan le intaas ayagu ha soo muraajaceeyaan nin kitaabka yaqaano waxaa jira xoogoga yarka la sheegay dana u tahay wadaadna laqbahiy matnigaa khuseeya marka waxaan rabaa inaan isku ken wada haddaan kari karo haddii la kari wayo an lasu cudurdaaro warkooba intaas waxaa kaloo muraajicin karaa atatabuc walilzaamaat lidaara qudi uu ka hadlay xadiidka cilalkiisa boqol iyo lixdan raqamka ah wa taarata mararka qaarkood wuxuu ku akri jiray suuratu salaat lmaqribka bisuurati اlanfaal fi ragcatayn labada ragcadood anfaalla mar buu gelin jiray anfaal iyo dacraaf ma suurada yar yarba xadiidkan dambe wاlcilmu cind allah waa shaad riwaayada dambe odhan nabi maxamed baa salaad maqrib ku tukaday suuraة اlanfaal labada ragcadoodna u kala gooyey inuusan sugnayn baad moodaa walidaalika ayuu xaafid bn xajar wuxuu xukumay bishuduudihi sanada wa matnan waa xadiid shaada buu hi sanada wa matnan amaa matnan ruwaaddu waxay wariyeen xadiidka warisa in nabigu salaada maqhrib uu ku tukaday suuraة اlacraaf amhaal in laga dhigo waa shuduud matni ah ya maxaa idin qoran dabcdada haysata waatee dabca aalian kitaab harxad waata wadaad baasmuley u qortay kitaabka shekh albaan ma wadati ma fahamtee maxaa idin qoran waxa ii qorantay ima dhigno iga daay marka ninkaas warkiisa wadaad asagoo wax sharxadoo gogoostay hawl baad warkiisaad ii wadaa cumar kitabkiisa soo iga daa faahfaahinta xadiidkaas waxaad ugu laabataas ugu laabataa nataa'ij alafkaar fi takhriij axaadiid aladkaar mujalladka koobaad afar boqol konton iyo toddobo waa shaadun sanada wa matna wanusat اlalbaab sidaasuu asaguna sheegay wadaadka mujaladka labaad lix boqol toddobaatan iyo ko muhimmaddu waxaa weeye anfaal ma sugno waxaa sugan acraafun alqirاءaةu fi sunaةi اlmgrib qur-aanku nabigu ku akrin jiray sunada maqribka wa ama sunaة اlmagribi albacdiya sunada maqribkee ka dambaysa salaada maqrib ka dambaysa fa kaana yaqra'u fiiha sunada wuxuu ku akhriyi jiray biqul yaa ayuha اlkaafiruun waqul huwa اllahu axad buu ku akhriyi jiray ayb xadiidkani asaguna waa la cidlayaa xadiidkan dambe ee haddaan haynee salaada maqrib sunadeeda sunada bacdiyada midda qabliyada kama hadlayno inuu nabigu laba ragcood uu gelin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun iyo suuraة اkhlaas waa xadiid ضaciifa muطaribu cinda اlxufaad iyagaana u daynaynaa sidaa darteed alimaam abu xaatim araazi wuxuu ku cilayey iطiraab iyo ضacfi cilalu ibnihi ka muraajaceeya laba boqol sideean iyo ku cileeya muslim imaam muslim baa u dhigtay kitaabka atamyiiz safxada laba boqol iyo toddobo daara qudni cilalkiisa mujaladka saddexiyo tobnaad boqol abu cabdillahi almarwasi fii mukhtasari qiyaami اleyl safxada toddobaatan iyo muslim abu xaatim الraazi daara qudni abu cabdillahi اlmarwasi waxay mareen xadiidkaas inuu yahay xadiid daciifa muطarib ah cilooyinka ku sheegeenna jawaab fiican ooma hayno in marka xadidka u sugnayn baa raajix ah baabu salaaة اlcishaa salaada cishaha wuxuu nabigu ku tukan jiray kaana salى الlahu alيه waslm yaqrأu fi الrakcatayn اluulayayn labada ragcadood hore wuxuu ku akriyi jiray min wasaط اlmufasali subaxa khamiisa suriisa dhexdhexe fa kaana taarata sumaata cishaha marka ka dheer maqribkee maqribku marna qisaartiisa suuradaha subaxa khamiisa kuwa gagaaban kuwa dhexe kuwa dhaadheerba nabigu waa maqrib waa ku tukaday laakiin cishuhu asagu waxaa u badnaa suuradaha dhexaa u badnaa waa ka dheeriyaa marka waa salaada soo raacda subaxa soo raacda wey haddaan laga hadlaynin ragcadda ugu horreysa ee duhurka kaana yaqra'u fi rakcatayn اluulayayn min wasaط اlmufasali labada ragcadood u horaysa salaada cishe subaxa khamiisaad suuradaha dhexdhexe buu ku akriyi jiray fa kaana taaratan yaqra'u bishamsi wa duxaaha wa ashbaahiha min asuwar iyo suuradaha lamidka washamsi iyo wleyl iyo laa uqsin iyo wlfajr iyo kukaas wa taaratan biida samaa nshaqad buu ku akriyi jiray wa kaana yasjudu biha waana ku sujuudi jiray ila sujudtilaawa ay leedahay waidaa quri'a calayhim alqur'aanu laa yasjuduun marka la marahay wuu ku sujuudi jiray sujuudtilaawa kadibna wuu soo istaagi wa qara'a maratan mar buu nabigu akhriyey fii safarin socdaal bitiini wالzaytuuni fi اrakcati اlأulى ragcaddii koowaad buu ku akhriyey wa naha ummadda wuxuu ka reebay can iطaalaةi اlqira'ati fiiha salaada ceshaha in la dheerayo la citaaliyo wadalika arrinka reebiduu reebana wuxuu ahaa xiina waktigii sallaa mucaad bnu jabal liasxaabihi mucaad bnu jabal uu tujiyey xertiisii iyo muslimiintii la tukan jiray alcishaa cishii faawala calayhim waa ku dheereeye salaadii faاnsarafa rajul min alansaari shalaad soo marteen wadaadkii sulaym la odhan jiray fasallaa markaasuu keligii iska tukaday faukbira mucaadun canhu mucaad baa lagu diro lagu jaaday waxa nin baa salaaddii kaa goostay faqaala wuxuu uhi inahu munaafiqun warkiisu waa iska cadee munaafiqu wey walamaa balaga dalika arajula munaafiqnimadaa lagu sheegay markuu wadaadkii maqlay dakhala calaa rasuuli rasuulka ilaahay buu u dacwooday faahbarahu ma qaala mucaad wuxuuna u sheegay wuxuu mucaad ku tuuray ku tilmaamay faqaala lahu nabiy nabi wuxuu ku yidhi an takuuna fataanan ya mucaadu mucaadu waxaad fitna wade inaad noqoto fitnoole ummadda fitneeyo jamacada ku diro oo khayrka nacsiiya inaad noqoto idaa amamta annaasa dadka adaad imaam noqoto tujinayso faqra bishamsi waduxaaha wasabix isma rabbika alaclى waiqra bismi rabbika aladii khalaq wاleyli idaa yaksha fainahu yusalii maxaa nabi allow aad saa u tii nabigu waa cilaynaya xukumkiisi fainahu yusalii waraa'aka waxaa gadaashaada ku tukanaya alkabiiru waayeel wاdaciifu nin taag darona xanuunsan wadulxaaja wadaciifu wadulxaajati mid dan leh nin aan waayeel ahayn xanuunna uusan hayno laakiin ay kodole ku taagan tahay baa jiro meel dheer u socda ama ruux banaanku u taagan yaha ama dameer u xidhan yahay ayb salaat leyli salaadihii waxaana ka soo baxnay waajibka qaabku nabigu u tukanhayay xadiidkan intana ka bixin shalayna waanu soo tilmaannay wuxuu caddeeyey hadda mucaadi bnu jabal inahu munaafiqun bu waa munaafiq muxuu ka warramay baatinkiisi nin wanaag muujisanhayaa weeye buu ihi xumaanna qarsanhaya nifaaq noocaas hadday saxaaba itlaaqaanna waa nifaaqi akbarka ee gaalnimada ah ninka iimaan buu muujistaa waana hoos ka gaal buu mucaadi ku tuuray ninkii alimaam sulaim bn cabdallah ibn maxamed cabdilwahaab baa la weydiiyey xadiidkan iyo axaadiis lamida wuxuu yidhi ninkii ay amaaraad iyo calaamad iyo astaamo munaafinima ay kaaga muuqatood ku tuurto dembi lagaaga qorin bal in laga ajirsiyaa laga yaaba baxdi dheer buu leeya qiimo badan ayib kitaabkiisa addalaa'il fatwadiisa ku daabacan iyo awthaq curu liimaan ee laisku daabacay ka muraajaceeye baxdi dheer buu leeyahay amaa hadday si laablakacoon aadan qariine iyo calaamad iyo astaan ka muuqata midnaba ruux aysan oo tiraada munaafiq weeye marka adaa dembigeeda iskale marka arki maysa nabi maxamed ale maxaad ninka munaafiq u tiri nabig ma weydiiye muxuu kala dhaqaasha keliya salaada gaabi u gaabi dadka waayeel baa kugu daba tukan nin xanuunsan baa kugu daba tukan nin dan leh oo xaaj baa kugu daba tukan munaafiq maxaa u tiri xaadib xaadib buu takfiriye cumar lama dhihin maxaad u takfiiri sidaaduba yaa kuu fasaxa anaaba taagane oo nabi maxamed lii waxyoonhaye hawshan culumay u xidhan tahay dawlad baa iska leh qaadi iyo hawlaa jira waa sheeke bareyaan lagugu khaldin caamadaa lagu khaldaa caamadaa lagu khaldaa muqadimada kitaabka waa idiin soo sheegay caamaygu wuxuu garanhayo e wuu ka fatwoon karaa intaas caamada tahay intaad garanayso ku habso waxna baro toban jeer ka badanba waxaanku ihi diintaada hee rag looma dhiibto soomaali waxay dhahanee ragannimada rag looma dhiibto waxaa ka daran iimaankaada iyo diintaada diinkaa la barto wadaadow weligaa ma laguu teeli diinta ma lagaaga adeego maad ka adeegata adugu oo waxbaratid labaatan soddon sano baad meel ku rukusaysaane ma hore u socotaan idan waxaa taa ka daran aafadii baa badad wadaaddo in la aaminaa adkaatay shaarkii baa wasakhoobay kalsoonidii baa dhuntay caamadii hadda khaatir bilay naga taagantahay soo sidaa maaha kii ganacsaday ee xoogo ganacsi baan bilaabi yidhi intuu ammaanaad iyo daymo badan iyo xoolo qaaday yaa khasaara ka dhacay east africa lagu ganacsadaa balaayaaba taagane kukuuyaaba kaaga habsama bangigaada wax dhigataaba iska xidhmi haddaadaan khaain ahayn adugu u soo shaqo tego ummadda inaad dhacdo ood gabawarto adaa usoo shaqo tegin waktigaabaan ku saacidayninba habrihii singalmaadarka ee yurub iyo galbeed xooguu ka soo urursaday aidan soo sii agoonta korsanhayaba iyo africa ganacsi wadaada ka bilaabeen waa la yimid kiisba cagta lagaga dhuftay waadi waa khaa'imiin waa tuugo qabta baa meel walba taagan waa la suran yahay wadaadda waaweyn aanan kala fogeyn yaan waa kala taliyo waxaan ku idhi iska daaya ganacsiga ka jooga toban sana laga joogaa toban sano waxaan idhi ganacsiga iska daaya laba laba xaalo u daaya ganacsiga eastern africa waba khayr beeleba baraka ma laha waa lagu khasaaraa waa lagu baaba'aa labo soomaali wadaad agteeda kama khaldamo hadaad tiraado sheekhu kitaabka waa ims kitab baan ka ganacsaa maalan kitaabka waa ims shan boqol ina wadaadku waa qorya lacage bay ku leeyihiin war wadaadku soo lex jeclo ma laha oo haween iyo carruur baa u joogta qaraabaa jirta waalid baa fadhiya nafley weeye waxaa dooni buu doonahayaa sheekhu ma shan baa tiri ha sheekhe boqol la waa kugu dari lix boqol homaa dhahaya la dhaqaalay u baahan oo xil dhahaya oo ummaddan hortaagan oo masaakiin kusoo jabhayaan oo tasaduqu walaa tabkhalu loo haystaaye dad wadaaddaha inta ku dheggan boqol kiiba siddeetan su diinad ma weydiin hayaane xisaabo kale jira oo adag marka wadaadka isagaaba u baahan niman yaman aan ku arkay baa ka fiican yamaniyiintu ninka ayaga wadaadkooda ah maalinku wax bartee sheekh noqdo baabuur iyo guri iyo hanti intuu doonay u beenhayaan qaaraankana xataa ka qadan mahayaan hadduu reerka ugu xoolo badan yahay qaaraanka tole xataa weydiin mahayaan inay wax siiyaan mooyeene wadaado haddee islaam baa kala haaday oo meel cidla igagu umbashay dhihi maayaan markaasay daranyaqaad bay wadaadahoodu noqdo wax walbay qaban karaan waa sidii ugaaska la yeeli jiray marka waxaan oga jeedaa waxaan idhi wadaado waxaad yeelaysaan labadaa arrimood aa u ganacsan waa layga diiday maanta maxaa taagan khatar wey ku marka wuxuu ku aafoobay qadiyadii ganacsigu ku fashilmay kuna waxaa leey dhiigga islaamku banaysanhaya ku haliilahaya labadaa qawl baa dhiig ka qulqulhaya abaad ugu leehay marka kii wadaad la odhan jiray ama markaa ha noqdo muxuu ahaa mid jahaada ama mid ganacsada ha noqdee maxaa u yaalla kalsoonidii baa dhuntay shacabku ay qabeen mar haddii dhaawac ku gaadho kii aan ganacsanin qawlaha dhiig aan ka sii daynay iska nool waxay leeyiin muxuu ku noolyahay jaajuus wey hoosta laga biilaa hawshaan ma badbaadaysa la soco hadda daashaarku kuu cadyahay oodan ganacsina silgamadarna aadan gabawarin wadaad meel luudahay madaxaadan ku dhufadhin oo iska socot waxaa leeyahay toban sano soddon sano meeshan joogaa oo gana joogaaye weligiin asagoo ruux barya lama arag jaajuus weeye tuubaa yuhuudda ugu jirtay iyo muxuu ahaayey nimanka si ay dhiidaa warkaana war aragna la socda maaha kaftan gabagabadu marka soomali maxay go-aan qaadatay isu geeya culamaa in la galo warkiinu waa intaad ma tahay mise maaha nin walba cudurdaar baad ku gelaysaan hal diidan baa leegeeda ku rigata ma weydo wadaadka waxaan xaq ahayn in lagu dura ma banaano xanafiyina waxay gaadhsiiyeen wadaadaha ruuxa iska dura wuu gaaloobahayaa lanna aacnu fiihim wa acnu fi hariicay dheen waman acana hariicata acna rasuul waman acana rasuula acna fi illaah ilaahay ninkuu durana waa gaalkiisa waaweyn bay yidhahdeen khatar wey ha laga fiirsado nin jeclaysiga iyo in adeernimada iyo ee ree hebelba waxyeelay iyo wadaadaha ayaan loo durin ama ku fikir noqda ama kala fikir noqda e wix xaqa ood ku aragto oo amaariya astaan cada wax lagaga sheegi karaa iyadoo loo jeedo weliba nasiixa diineed iyo ummadda ha badbaado oo aysan ahayn nin ka aargoosoo carabka ku dhaansa aysan ahayn intaa waad fahanteen baan u malay baabu salaaة اleyl wakaana sal ه alay slam rubama jahra biاlqira'aةi fiiha waxaa laga yaabaa nabigu uu la jahro salaatleilka qur-aanka uu la jahro warubama asara inuu siraystana waa laga yaaba xadiidka caaisha ku yimid oo hishaam uu weydiye ibn caamir oo idhi hooyo waxaan rabaa salaatuleilkii nabi maxamed qaabka u tukay inaad ii sheegto qur-aanka ma saraysan jiray mise waa la jahli jiray waxaa tiha korla kor buu udhigi jiray korla hoos yuqasiru lqira'ata fiiha taaratan mar buu qira'ada gaabin oo uusan dheeraynin qur-aanka u akrinhayo wa yutiiluha axyaana marna waa dheerayn jiray wa yubaaliqu waa ku dheeran jiray ku dheeraan jiray cafwan ku xil dheeraan jiray fii iطaalatiha axyaanan ukhraa marar kalena wuu ku xil dheeraan jiray xataa qaala cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu صlaytu mع النabiy nabi mxamed baan la tuka sl slm laylatan habeen falam yazal muusan ka zuulin qaa'iman inuu taagan yahay xataa hamamtu ilaan doonay buu hi bamrin suuin arrin xun bamri saw-inna waa la yidhaahdaa arrin xun ilaan damcya buui qiila waxaa l wamaa hamamta maxaa damaacday qaala wuxuu hi hamamtu waxaan doonay an aqcuda inaan fadhiisto waadara الnabiya nabigana aan ka tago asagoo qur-aankiisa wata haddi nabigu baqaru bilaabay aali cimru bilaabay nusuu bilaabay markaas cabdullahi waa daalay ta khayr jecel buu ahay nabi maxamed aayaddii naar lagaga hadlay ilahay ka magangeli meesha janna lagu soo sheego ilaahay weydiisani meesha subxaanallah iyo taxmiidla yimaad ilaahay ku xamdino subxaanalaysani waa haw adag carabiyada waxaa la yihahdaa aqcuda waxaa ka fiican an ajlisa qolyaha waxqodqodaha waxay leeyihin qucuudkiiyo juluusku waa kala duwan yahay markaad taagni ka fadhiisanayso jalasaa la yidhaahdaa markaa adoo dhacayda ama jiifa aad soo kodoloobsan amaad soo gunduruxsanna maxaa la ihahdaa qacda alqucuudu waa min alidijaac eh, inaad jiif ka soo kacdood fadhiisato qucuud baa la inaad adoo taagan soo dhacdaan ood fadhiisadaan maxaa la ihahdaa juluus fiicnayd bay in la yidhaahdo hamamtu waxaan an ajlisa ilagu tagan ma fadhiyine ma jiifin baan ujeedaa lakin waa dhi karta waa riwaaya bimacna taabiciintu iyo ragga saxaabada isku afma saxabadu niman caraba oo fusaxa oo saliiqiinay ahaayeen oo ereyga nebi maxamed waxbaan ka bedelayn hadday bedelana erey la macnaa ku fadhiisanayay laakiin acaajim iyo carabba waa wariyeen tasarufu ruwaad baa iska jira oo haddana waxay dhaheen sida badan baa sidaa ee waa la isdaba marin karaa waxbaa noo qodqodine adoo taagan baa aan cuddo dhihi kartaabay dhn kamaa taquulu an ajlisa ee aan haalibkaa ah in la kala duwo juluuska iyo qucuudka qaala xudayfatu wuxuu yidhi ibnu yamaan sallaytu maca nebi sal slm daata leylatin baan la tukaday faاftataxa albaqaratu bilaabay faqultu waxaan is fii nafsi wey yarkacu cinda almia boqol aayad waa xaafid aayaddu garan suuraddu boqol ba markuu nabigu gaaru tukan jir kara rukuuc baan islaama uma madaa nabigu waa socday ma rukuucin faqultu waxaan idhi is idhi wey fii nafsi yusallii biha fii ragcatayn baqaruu dhammaynoo laba ragcood buu kala goyn doonaa famadaa nabigu waa waday baqaruu dhammeeyey socay faqultu waxaan is idhi yarkacu biha ayaduu ku rukuuci doonaa baan isidhi bu yani ragcadda hal ragcad buu gelin baan isidhi bu marka waxaan is lahaa nus nus buu ka dhigo ta hore buu nus ka akhriyo ta dambana nus buu gelin doonaa baqar oo dhan buu dhammeeyey markuu dhameeye waxaan is hadduu rukuucahaya kaba dhaqaaq uma اftataxa الnisaءa suuraة الnisa buu bilaabay faqara'aha uma اftataxa aali cimraan buu nabigu bilaabay faqara'aha waa dhameeyey yaqra'u mutarasilan asagoo kaadsiiyoon yaqra wuxuu akhrinhaya xaala kownihi mutarasilan uu tartiibsanayo wey tartiib buu u socdaa ma dilaandilinayo ma dareerinayo lagu fasiray maxaa lagu fasiray idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabaxa hadduu nabigu soo maro aayad ilaahay lagu nasahayo subxaan iyo tasbiix ay ku jirto sabaxa subxaan allahi buu dhihi subxaana rabbi ilacla kale wa idaa mara bisu'aalin aayad su-aal leh oo addoon hore ilahay wax ku ama ilaahay weydiista uu le weydaa sa'alakoo kale sa'ala ilahay buu khayr weydiisan waidaa mara hadduu soo maro bitacawudin wax laga magan galo ay makaanu tacawud way noqon kartaa ama min mutacawadin shayda ilahay laga magan galo tacawada ilahay uu magan galahayaa uma rakaca markaasuu rukuuca waa ragcad waaxida baqaro iyo nisa iyo ali cimraan meeqa jus ba isku yihi dhan iyo nus wey waa subx iyo mxuu ahaa sabti oo dhan mase jumca laga soo bilaabi jiray sabci jumco oo dhan iyo nus wey marka waxaa weeye hawl sahlan ma aha nisa o dhan buu dhameey nabig sal slam waa wax ku dha mxuu ahaaye subax iyo jus san jus ma aha taqriib ah. wa qara'a laylatan habeen nabigu akhriyey wa huwa wajicun asagoo xanuunsan buu akriyay asabca iwaala toddobada dhaadheer buu akriyay taraaba ka dartay had xadiiku qisuu lahaa saxaabadii nabi maxamed soo aroor soo booqday markaasay wejigiisa xanuun ka dareen nabi maxamed waa xanuunsanta wejigeeda xanuun ka muuqda iyo laxw baa kaa xalay seed ku bariday wuxuu ihi sidaa tahay bixamdillaah toddobadii dhadhereed baa maxale akhriyay waana saa xanuunsan maxaad markaa sheegaysaa sidaasa xadiiku ku yimid lakin xadiis anas baa laga wariyaa sanadkiisa cinda alxaakim sheekh wuxuu u tiirinayaa xadiidkaasi yuu u tiirshay xaakim iyo abu yacla ibnu khusaymena waa ku jira xadiidku sanadkooda saddexdoodaba abu yacla xaakim ibnu khusayma sanadkooda waxaa ku jira muamal ibnu ismaaciil acadawi muamal ismaaciil acadawi ninkaana waa nin daciif ah bukhaarina munkaru xadiid buu gaadhsiiyey marwasina wuxuu hi fi kitaabi tacliimi qadr الsalaa laa yajuuzu اlاxtijaaju bi cinda ahli اxadiid waa fogey sidaa darteed sheekhu siba kitaabkiisa silsilada silsilatu axaadiis daciifa ee saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo shan wuxuu codsaday xadiidka in laga saaro sifa salaat nebi xadiidka in laga saaro ninkii haysta buu ihi sifatka haysta nusko uu xadiidkan ku qoran yahay habooyo waxaa ii cadaaday inuu daciif yahay waaga horna waan ku khaldamay ha laga saaro marka iska ogaada mid ayada sidaasuu sheekhu yidhi sidaas yuu sheekhu yidhi laakiin waxaa muuqanaysa inuu sheekhu yidhi silsilada markuu takhriijinay wuxu xadidka halkaa dariiq baan helay mutaabaco iyo shaahidna ooma helin wax mutaabaca iyo wax shaahida ooma helin bixamd illaahi xadiidku wuu sugan yahay ninka la yidhaha mu'amal ismaaciil xadiidka wuxuu ka wariyaa can sulaymaan اmugiiraة اlmakhzuumi can haabit bn aslam albunani can anas bni maalikin alimaam ibnu sacd fi الطabaqaat xadiidkuu wariyaa wuxuuna ka wariyaa min xadiiثi abi usama xadaثana abu usama xamaad bn usama xadaثana sulaymaan mugiiraة اlmakhzuumi xadaثna ثاaبت بن أسلم البناني عن أنس أن رsuل الله صل سلم قرأa ليلة وهو وجع السبع الطوال سندkaas iبن سعد في الطبقاaت maxaa ku jira مؤمر بن اسماعيiل waxaa mutaabaceeyey أبو أسامة حماad بن أسامة can sulaymaan اmugiirat sanadkaa sheekhu hadduu heli lahaa ma barbareen xadiidku inuu sugan yahay aniguna hadda cilo kaloo lagu cileeya ma hayo oon ka ahayn sanadka waxaa ku jira muamin ismaaciil walam yutaabac idan mutaabaca صaxiixa ah ama markay u yartahay xasana ah baa la hayaa cinda ibn sacd fi الطabaqaat bisanad xadaثana abu usama ثana sulaymaan mugiira can haab bn aslm albunani can anasin wa sanadu xasan aw صaxiix xadidku marka waa sugan yahay in laga saaro waa ijtihaad alimaam shaafici sooma dhihin aqwaasha hore layma tiirin karo fuqahaa shaaficiya aqwaasha hore qaybo ka mida ayadaa ka raajaxsan tii dambe wadaadku waa ijtihaaday waxaa u muuqatay in marka xadiidku daciif yahay laakiin waqad yadharu ligayrihi annahu kaana musiiban fii taصxiixi fi اlmarati اlأulى ayib amaa haddii la fiiriyo maanu ismaaciil oon wax kaa lagu darin in la saxiixiyo waa khalad ka noqoshadaa saxa laakiin haddii la hela mutaabaco waa in kor loo dhigo ayib wa kaana axyaana wuxuu yaqra'u fii kulli ragcatin bisuuratin minha mararka qaarkoodna yaqra'u fii kulli ragca ragcad walba wuxuu ku akhri salaatuleilka bisuuratin minha suurad qur'aan ka tirsan buu gelin jiray ama bisuuratin minha min asabci iwaal saasaana ku roon wayna dhacday mararka qaarkood inuu nabigu baqaro suurad geliyo oo aalimran ragcad geliyo oo anisa ragcad geliyo wmaa culima lama ogaanin annahu subanu qara'a alqur'aana inuu akhriyay kullahu dhammaantii fii leylatin qad qur-aanka habeen inuu khatimay nabiga lama hayo bal inahu lam yarda raalli nabigu kama noqonin licabdilaahi bni camr bni caas xiina qaala lahu markuu ku yidhi in qur la khatimay hal habeen nabigu cabdullahi bn camr buu ka diidayba iqra'u lqur'aana fii kulli shahr habeen ee bishiiba hal mar qur khatan oo jusjus u akhri weeye qaala wuxuu uhi qultu innii ajidu quwa nabi allow awood baan helhayaa nashaad iyo dhallinyaraan ah qaala faqra'u fii cishriina layla labaatan habeen ku akhri labaatan habeen ku dhammee qultu innii ajidu quwa qaala faqra'hu fii sabcin toddoba ku dhammee walaa tazid calaa daalik hana ka kordhinni intaas uma rakhasa lahu wuxuu u dayn waayo garanaysa xadidka dheeraaye an yaqra'ahu fii khamsin shan ber ku khatimo uma rakasa low marda muxuu u ruksayey hari waaye mahaduu ku noqday an yaqra'ahu fiihi alaaa saddex ber inuu ku gebagabeeyo qur ku khatimo oo maalinka iyo habeenka isku akriyo toban juz laakiin nabigu markaa saddexdaa uu dhaafi waaye wanahaahu wuxuu ka reebay nabigu an yaqra'ahu fii aqala min dalika saddex beri wax ka yar ku khatimo waa ka wa callala dalika arrinkaa nabigu wuxuu ku sababeeyey oo sabab oga dhigay diidada fii qowlihi lahu uu ku yidhi man qara'a alqur'aana fii aqala min alaain lam yafqahu qur-aanka ninku ku akhriya saddex wax ka yar muusa fahmin waa qur-aan la dareeriyey oo la lagooyey oo la dilaandiliyey oo neefta neefta lagu jiiday oo aad mood muxuu ahaayey wadaad wax tahliilinaya oo kale sidiis wax loo akrinayo alimaam abu isxaaq ashaatili iyo rag badan oo culamo ah way ka murmaan qadiyadda waxay leeyihin xukumkaani waa xukum mucallal ah ma aha xukum tacabudi ah bimacna nabigu wuxuu ka baqahayey khayrkaa uu bilaabay inuu wadi waayo hadhow markuu waayena uu dhaqaajin waayo futuur uu yimaado haddiise ninku isubay dhaheen oo u nashaad ka sii qaadi oo uu sii karaar qaadin uu laba kaclayn oo dib u curan inuu gaabiyo iska badaaye wuu wadi karaa maalin buu ku dhammayn karaa bay yidhaahdeen walidaalika jamaaca min asalaf oo taabiciin iyo saxaababa leh laba beri waa ku dhammayn jireen saddex beri bay ku dhammayn jireen maalin bay ku khatami jireen cumaan baa kamida ibnu zubayr baa kamida jamaaca min asaxaaba nahyigana way ogaayeen waxaa laisku hayaa nuxurka nahyigu ma la cilaynoo ma la sababayn oo xikmadiisi baa la qoraansan mise naskaa lagu dhegay si daahiriye xarfi ah in naska lagu dhagaa roon laakiin nimanna cilladay qoraansadeen labadaa macnaha la kala fiirinaya wa fii lafdin waxaa ku yimid laa yafqahu ma fahmo qur man qara'a ruuxuu ku akhriya fii aqala min alaain saddex wax ka yar daayib uma fii qowlihi buu sababka ka dhigay lahu ku yidhi saxaabiga oo uu yidhi faina likulli caabidin nin walbo ilaahay caabudo waxaa u sugnaaday shiratan firfircooni iyo alalaxsani wey marka hore ku cusub tahay khayrka iyo fahmadu waa saasaad ukacaysaa waa isleefaysaa walikulli shiratin firfircooni walbaba iyo nashaad walbaba fatratan baa u ahaaday ama fatratun walikulli shiratin atra fatratun noogid iyo daalid waad habsoomi waa daali waa tiro dhigi marna waa xawli baad ku kici marna waa tiro dhigaysaa toban sano ka hor saad hayd inaad maanta in baa laga yaaba nin walba dib baa isu fiiri فإma ilىa sunati ruux inuu sunno u daalo marka hore waaad kacaysay meel koraad maraysa waad soo daashay waad tiro dhigtay tiro dhigaad haddaad sunno un kusoo fadhiisato وإma ilىa bidcati ama bidco inuu ruux ku dhaco waana sida u badan dadku inay bidco ku dhacaan nin baa khayrka ku fiicnaa waxbixista ku fiicnaa salaadaha ku fiicnaa wax walba ku fiicna markuu meeshaa ka hoos dhigo wabciyal suuqooka kaba cad buu noqon hayaa isagoo salaaka dheerayso dhiiqada jiidood gabadh xijaab daraacayna jiidaysa oo wax walba aafabo isbedelay oo kukuuyi asagaadan kala garanayn bood ku soo baxayso salaadii ka tagahaya oo salaanti assalaamu calaykum ku haya war carabeed baad ii haysaa war carabeed muxuu ahaa marka faima ilaa sunati waima ilaa bidca faman kaanat ninkay ahaato fatratuhu noogidiisu iyo daalidiisu iyo dibdhixiisu usoo dibdhaca ilaa sunatin sunno kusoo habsada faqad ihtada ayib qur-aanka maalin walbaad khatimi jirta matra nashaad baa kugu jira waagina maa kusoo urursatay inaad saddex bere ku khatintay maa kusoo fadhiisatay sunnaad kusoo degtay qur-aankii baad ad ka tagtayna bidcaad aadday bidca aan loo baahnayn baad aadday waman kaanat fatratu ilaa hayri dalika faqad halak waman kaanad ninkay noqoto fatratu noogidiisii habsoomkii soo habsoo soo daalay ee uu tiro dhigay ilaa hayri daalika meelaan sunna ka ahayn faqad halaka waa halaagsamay walidaalika sidaa darteed bu kaana subanuhu ahaa laa yaqra'u lqur'aana qur-aanka midaan ku dhammaynin fii aqala min alaain saddex wax ka yar maanta intaa inoo joogo wallaahu aclam